bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray risaaladii yarayd ee risaalat اliimaan ee abi cubayd qaasim bn salaam raximah اllahu tacaala waxaa inoo dembeeyey eh, ahlulqibluhu khilaafka isku khilaafeen masalaة اliimaan oo uu sheekhu ka soo qaatay laba firqo firqadii koobaad oo uu sheekhu ka dhigay ahlu sunna wاljamaca oo yidhi iimaanku qowli camal iyo ictiqaad weeye iyo qolyihii murji'at ay noogu magac daray ee ayagu yidhi iimaanku waa ictiqaad iyo qawl acmaashuna ah kama tirsano iimaanka la min ajzaa'ihi wala min muxuu ahaayey aslihiba kama tirsano xaqiiqatuliimaan kama tirsano sheekhu wuxuu soo sheegay in khilaafka uu bandhigay kitaabka iyo sunnada kadibna uu ogaaday Eh, in kitaabkii sunnada ay taageerhayaan ra'yiga ahlu sunna waljamaca ama asxaabu alxadiid wuxuuna yidhi sheekhu wاlasl اladii huwa xujatuna fi dalika itibaacu ma naطqa bihi اlqur'an faina allaha tacala dikruhu culuwa kabiira qaala fii muxkami kitaabihi fain tanaasactum fi shayi faruduuhu ilى اllahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyowmi اlآkhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila wاlaslu yani daliilka asalku daliil buu noqdaa qaaciduu noqdaa hadda asalka iyo daliilkaynu ka duulayno alladii asalkaasu huwa xujatunaa ee gartan noo ah fii daalika ay fii ana aliimaana qowlun wa camalun waictiqaad buu sheekhu u jeedaa itibaacu maa nataqa bihi lqur'aan in la raaco weeyo qur-aanku wuxuu ku hadlay qur-aanku siduu caddeeyey in la raaco fain allaha subxaana watacaala tacaala dikruhu ilaahay magaciisu sarreeyey culuwan kabiiran sarrayn weyne qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala fii muxkami kitaabih kitaabkiisii sugnaa wuxuu rabbi ku yidhi fain tanaasactum fii shayin shay haddaad ku doodaan waa nakira fii siyaaqi shardi bay dhahaan wadaaduhu usuuliyiintu marka shay walboo lagu doodo ama diin ha noqdo ama dunya ha noqdo ama caqaa'id ha ku saabsanaado ama fiqiyaad iyo camaliyaad iyo furuuc ha ku saabsanaado fii shay wa min tilka alashyaa masalatu liimaan ashyaada waxaa ka mid ah masalaة اliimaan iyo masalaة اlacmaal iimaanka ma ka tirsantaha mise maya faruduuhu marka nisaaca u celiya ila اllahi waila rasuul ila اllahi wاrasuul ilahay rasuulkiisu u celiyey salafkuna waxay ku ijmaaceen ilaahay celintiisu in looga jeeda kitaabkiisii ha loo noqdo sunnada ee rasuulka celintiisuna hadduu nool yahayna asaga shakhsiyan daatadiisa ha loo noqdo ha lagu kala baxo weeye hadduu dhintayna sunnadiisi iyo axaadiisi sugnayd ha lagu noqdo inay tahay masale khilaafiya maa cinda salaf in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyowmi اlaakhir haddaad alliya rumayseen maalinka qiyaamee dambe dalika khayru waaxsanu ta'wiila sheekhu wuxuuhi wa inna annagu radadnaa waanu celinay alamra arrinkan laysku hayo ee masalatu lacmaal ma iimaankay ka tirsan tahay mise maya ilaa maa shay baanu u alla uu ku soo saaray calayhi dushiisa rasuul allah ee rasuulahu sal ly uu rasuulkiisii alla ku saaray baanu u noqonnay sheekh albaani hoosuu tacliiqiyo wuxuu leeyahay alkitaabu laysa fiihi dalika facarafna ana almualifa iltazama dalika fiih haaliban falam nastajiz ziyaadata calayhi cibaaradaa sheekh wuxuu uga jeeda ma aanan fahmin sidii loo baahnaa eh, laakiin macnaha uu sheega abu cubayd waa saxan yahay waxaan u qaatay tacliiqa sheekhu inuu u jeedo aayadihii qur-aankae macnaha tusaya muusan sheegin eh, in kitaabka uu ictimaadi ama eh, adaladii kitaabka oo qadiyadda camalka ku saabsan uu keeni waa masala haalibiya fii kulli mas'ala ma aha inuu sheekhu tilmaam aad moodaa laakiin wuxuu ka hadlaayo abu cubayd waxaa weeye iimaanku bidaayu lahaa islaamkuna bidaayu lahaa maadaama aan masalatu اliimaan walislaam la isku hayo iyo acmaasha iimaanka ma ka tirsan tahay la laysku hayo hawsha aynu u celinna iimaaniyo islaam goormuu bilowday bidaayatu diin baa hawsha aynu ka soo bilowna wey halkaasuu ujeeda abu cubayd ma aha aayadihii qur-aankaa ee hadda aanu eh, sardino wainaa anagu radadnaa waanu celinay almra arinka khilaafka laysku haya masalaة اlimaan wey ilaa maa baan u celin ibtacaث اllahu rabi uu ku soo saaray calayhi dushiisa rasuulahu rasuulkiisa oo waanzala uu ku soo dejiyey bihi kitaaba inuu kala qaado wad aragtaa bidaayaة اlislaam bidaayaة iyo waxaan u iyo bidaayadii qur uu ku soo ka warramay ayb ile muslimiintii bilowgoodii iyo bidaayadoodii aayado qur-aanka ku ka hadlaaya marka taasuu sheekhu u jeedaa haddaynu murun hadda isku hayno islaamkii oo dhammaystirmay iyo diinta oo xidhantay aynu ka niqaashayno acmaashu mamal iimaanba aynu u noqonuu sheekhu yidhi xadhigii waxaa laga soo bilaaba meeshuu ka soo bilowday dib aynu u noqonno fa wajadnaahu waxaanu helay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ku soo dejiyey badaa aliimaana bada'a qad jacala bad'a aliimaani cafwan qad jacala bada iimaani shahaadati an laa ilaha illa اllah waana muxamadan rasuul اllah faaqaama الnabiyu bimakkata bacda nubuwati cashara siniin soma aragtay marka bidaayaة اlislaam wاlbicث annabawiya buu sheekhu dib ugu noqday fawajadnaahu waxaanu helnay qad jacala allah isagoo ka dhigay ama kitaabkuba ama rabbi kitaabku ku soo dejiyey bada iimaani iimaanka bilowgiisa rabi wuxuu ka dhigay shahaadati an laa ilaha illa اllah imaanka bilowgiisarab wuxuu ka dhigay shahaadat an laa ilaha illa allah iimaanku wuxuu ka bilowdaa inaad tidhahdo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu rasuul fa aqaama annabiyu nabigaa ku nagaaday bimakata maka joogay bacda anubuwati intii la soo saaray kadib cashara siniina toban sano nabigu maka joogay ummaddana ugu yeedhahaya tawxiidka oo lahaa yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha illa allah tuflixuu aw amase bidc cashara sanatan e, dhowr iyo toban sano oo riwaayada qaarkood haddii ibn cabaas waad garanay sano ka dhiga wahuwa sawa e, dhowr iyo toban oo saddex sano ahayd ama toban oo kasriga layska tuuro waa isma diidahayaan ama kasrigaad iska reebi jajabka marna waad buuxin yadcu asagoo ummadda ugu yeedhaya ilaa haadihi shahaadati khaasatan shahaadan buu ummadda ugu yeedhahay nabigu wax kale ummadda ugu yeedhahaya bidaayat dacwa wاlbicث الnabawiya ma jirin ankan ila tawxiid quluu laa ilaha illa allah tuflixu aabbi adeerkii markuu dhimanaya nabigu taagnaa qaraabadiisii tolkiisii muslimiinta dadka kale ee quraysheed tawxiidkaas ninkii laga helay labada laga helo idan islaamkii buu soo galay waana ka badbaaday shirki iyo kufri kadib xukumkii yimaada ayaa si isdabajoog ah loogu sheegi jiray sidaas hawsha ahayd waa meeshay ku yidhahan culamaau tawxiid marka la marayo tawxiid ulcibaada la marayo ama tawxiidka loo yaqaana tawxiid ulmacrifa waalab loo yaqaano marka la marahayo tawxiid اliraadati waalab baan u jaama tawxid اliraada wاlcamal la marahayo tawxiidka meesha la yidhahda waa aslu اddiin asludiin waa shahaataanka asludiin marka laga hadlaayo waa maxay waa ilaahay subxaanaه wa tacala rabbinimo u ogolaato iyo cibaado inuu asagu gooni u leeyahay xaqna u leeyahay axad kaleo lagu caabudona uusa jira alla aan ka ahayn nebi maxamedna risaale iyo itibaac iyo hoggaansan aad u qirto hada huwa asludiin diintuba meeshay ka bilaabatay weeye yaa ayuha الnaasu quluu laa ilaha ila tuflixu sheekhu marka halkiibuu kuu celiyey aslu buu kuu celiyey meeshuu ka soo bilowday abu cubaydi marka waa fiican yahay qaabku ardayga ugu jawaabahayo <clears throat> yadcuu ilaa hadihi shahaadati khaasatan walaysa aliimaanu iimaanku ma ahayn almuftarad la farad yeelay aliimaan almuftaradu iimaanka la farad ma ahayn buudha cala alcibaadi lagu farad yeelay yowma maalinkii maka la jooma islaamka u bilowga ahaa siwaaha waxaan shahaadada ka ahayn waa gar weeye iimaanku inuu kordho oo isdabajoog ahaa oo maalinba meel degahayay oo maraaxil soo maray buu kuu sheegaya imaamku iimaanku mar buu ahaa keliya ee annutqu bishahaadatayn iyo macnahoodoo la aamino ictiqaad iyo qalb oon salaad iyo soom iyo xaj iyo zako midna aan lagaa rabin ayib iimaanku mar buu halkaa taagnaa saxaabaa sidaa ku dhammaaday iyagoo intaa keliya alle ku caabuda intaana haystay ku dhinteen oon salaad lagu waajib yeelin oon soon saarayn arkaanulkhams waxay ka hayeen shaataanka marka heerba heer la soo maray aynu baasha tartiib wadnu sheekhu ku leehay walaysa aliimaanu almuftaradu cala alcibaadi yowmaidin ay fi lcahdi اlmaki siwaaha ay siwa shahaada khaasa faman ajaaba ilayha ruuxii u hogaansamay u dhagraariciyay yeela shahaataynka mu'minan mu'min buu jiray laa yalzamhu man laazimi jirin ismun fi diini hayrahu hayr aliimaan ismi aan iimaan ka ahayn markaa kuma qabanaynin markaad shahaataynka la timaado oo intaa rabbi u ogolaato mu'min baa tahay muslim ah acmaal kaloo la imanagu ma jirta la soco weli la waajib yeelay oo arkaanu lkhamsa ah idan shahaataynkaasi in la ictiqaado macnahooda oo la rumeeyo la aamino xaggana aad ku dhawaaqdo marbu wuxuu ahaa aliimaanu bidaayatuhu wa wuxuu ihi sheekhu marka laa yalzamhu usan laazimaynin buu hi smun fi diini hayrahu ay hayr اliimaan walaysa yajibu calayhim kuna waajibaynin buu hi zakaatun zako walaa siyaamun walaa hayru dalika min sharaa'ic اddiin zako iyo siyaam iyo waajibaadka intooda kale wax ku waajibhayoo saaraana ma usan jirin xikmo wanaagsan buu hadda tilmaamo wuxuu sheekhu tilmaami doonaa islaamka bilowgiisii maxaa uun looga dhigay ictiqaad qalbi ah iyo qowl lisaani ah maxaa looga dhigay wuxuu uhi wainamaa kaana hada اtakfiifu can الnaasi ywmaidin fima yarwiihi اlculamaau raxmata min allahi lcibaadihi warifqan bihim liannahum kanuu xadiidi cahdin bijaahiliyati wajafaa'iha walow xamalahum اlfaraa'ida kulaha macan nafarat minhu quluubuhum wahaqulat calى abdaanihim fajacala dalika اliqraara biاlalsuni waxdaha huwa اliimaan اlmuftarad calى الnaasi ywmaidin waa nin faqiiho qaabka wax loo dhiraandhiriyo waa ku fiican yahay abu cubayd wuxuu uhi wainamaa kaana da takfiif fududayntan waxay u ahaatay bur u dhacday laga fuday dadka bini aadamka haddii mar caaisha fii saxiix bukhari waad garanaysaan waxay tidhi haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala maalinka diinka uu soo dejiyey ee tawxiidku bilowdayba la bilaabi lahaa waxa waa xaaraan ninka khamra caba ha la karbaasho ninkii zinaysta dhagaxa lagu dilo ninkii wax qadfa sideetan ha lagu dhufto ninkii waxda gacanta ha la gooyo iyo waajib alamri macruuf anahy can lmunkar laga dhiga laha farducayn oo xaj fooda lisu gelin lahaa oo salaad iyo soon iyo xaj iyo zakawaad ummaddu waa ku adkaan lahay diintana way ka carari lahaayeen bay tiri diintana way ka yaaci lahaayeen laakiin waa loo qaboojiyey xeerma qaboojin baa la yihahdaa markay degeen oo hawshii u macaansadeen ayaa ooloo sii daayey ayb tiibuu sheekhu tilmaamaya xadiidka caaishana fi saxi lbukhaari wayr waad garanaysa wainamaa kaana hada takfiifu fududayntan waxay ahaatay u dhacday bui can innaasi yowmaidin wainama kaana hada takfiif fudayntan wuxuu ahaa buui caninaasi dadka laga fuday yowmaidin maalinka maka la jooga laga fuday waajibaadka iyo faraa'idiiy arkaanta kale fii ma yarwiihi lculamaa culammadu siday wariyaan ay isu sheegaan ay kala qaataan raxmatan naxariis buu ahaa min ajli raxma naxariis awgeed buu ahaa min allahi xagga rabbi ka ahaatay licibaadii addoomiisu u naxariistay iyo wa rifqan dhimrin bihim addommada loo dhimrinayay u ahaatay cilladu waxay ahayd wa atakfiif wataysir lilcibaad aw cala alcibaad Eh, cilada keentay maxay tahay marka waa yahay yani xikmadii buu sheekhu sheegay ciladiina wuu raaciyey farqun bayna alcilati wاlxikma huna ciladu waa waa tan liannahum kaanuu xadiidu cahdin bijaahiliya hadihi hiy alcila wasfigii ayagu ay ku tilmaanaayeen wey xikmadii rabbi uu doonahayee takhfiifa keentayna waa alraxmatu wاlrifqu bilcibaad liannahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen buui xadiidu cahdin zamankooda miduu ku dhoway cahdigu waa azaman wاlwaqt xadiidu cahdin kuwa uu ku dhow yahay weeye zamankood iyo xilligoodu bijaahiliyati diin la'aan iyo wa qallafsanaanteedii qallafsanaantii diinta ee jaahiliyada cafwan iyo diin la'aanteedii baa ku dhoweyn marka ayagoon weli carbismin oo nuglaanin oon iimaanku qalbigooda si fiican u degin oo hawsha aan kala fahmin oo iimaan iyo kufri aan kala caddaysanin haddii sharaa'ic iyo waajibaad iyo arkaan fooda loo geliyo culays bay ku noqon lahayd buu sheekhu yidhi walow xamalahum lfaraa'ida ilaahay hadduu ku xambaari lahaa uu ku waajibiye laha waajibaadka kalo ku lahaa dhammaanteed macan si wada jira maca shahaadateyn wey si wada jira haddii shahaadateynki iyo faraa'idii la israacin lahaa nafarad minhu waxaa faraa'iddaa ka carari lahayd quluubuhum quluubtoodaa ka didi lahayd quluubtoodaa didi lahayd waa ku adkaan lahayd weeye waaqulad waa ku cuslaan lahayd faraa'iddaas calaa abdaanihim gankoodaiyo jidhkooda iyo mas-uuliyadduna waa ku cuslaan lahayd fajacala ilaahay wuxuu ka yeelay daalika aliqraara shayaatiinka ku dhawaaqa lagu dhawaaqahayo bilalsuni carabka lagaga dhawaaqo waxdaha keligeed huwa aliimaan almuftarada cala annaasi yowmaidin idan bidaayat lislaam ilahay wuxuu ka dhigay iimaankii iyo islaamkii iyo diintiiba aliqraaru bishahaadatayn dee maca ictiqaadi macnaha baa loo jeedaa fajacala dalika aliqraara bilalsuni waxdaha huwa aliimaan almuftarad iimaankii la farad yeelay buu ilahay ka dhigay cala naasi dadka lagu farad yeelay yowmaidin maalinkii maka lagu noolaa bidaayat dacwa fa kaanuu waxay ahaayeen muslimiintu calaa daalika sidaasay ku sugnaayeen iqaamatahum bimakata kullaha intay maka ku noolaayeen ay ku nagaayeen oo dhan saasay hawsha ku socotay fa kaanuu calaa dalik ay cala aliqraari bitawxiidi wa nudqi bishahaadatayn iyo wabidcata cashara shahran bilmadiina iyo dhowr iyo toban bilood ay madiina joogeen iyo wa bacda alhijra hijrada kadibna sidaasay ahaayeen wa bidcata cashara bilmadiina bacda alhijra ani wowga in la goya ila quman baan u malayn wowga meesha in laga saaro wa bidcata cashara shahran bilmadiinati bacda alhijra dhowr iyo toban bilood oo madiine la joogay hijrada kadib ayaa hawshuna sidaa ku socotay ilaan salaadii umbaa leylat alisraa la waajib yeelay zakada iyo eh, ramadaanka iyo xajka iyo waa dambeeyeen ayb sidaasuu sheekhu u jeedaa falama aaaba annaasu dadku markay u soo laabteen aaaba ay rajacuu rajacu bay ka dhigan tahay gadoomeen oy kulliga degeen oo ay aamineen oy qaayibeen oy qaateen falama aaaba annaasu ila alislaam dadku markay islaamka u soo rogmadeen wey oo waxasunat fiihi ay filislaami ay wanaagsanaatee rakhbatuhum kalgacaylkooda oo islaamka jeclaysteen u bogeenba zaadahum ullahu rabbi wuxuu u kordhiyey fii iimaanihim iimaankoodibu wax ku daray arkaanuliimaanti baa la kordhiyey ayib see loo kor ansarafa asalaata salaaddii rabbi inuu u leexiyey ila alkacbati kacbada ila baytulmaqdis bay u tukan hayeeni bacda an kaanat الsalaaةu ilى bayt اmaqdis ilaa bayt اmaqdis baa loo tukanayay cahdigii makiga ahaa ilaa awaail hijraba faqaala tacaala ilahi wuxu uhi qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawali wajhaka shadra اlmasjid اlxaraami waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadrah nabi alla waxaanu u jeednaa wjigaada isrogiisu isrogahayeed cirka fiirinaysa ee aad jeceshahay in qibladii aabbaha ibraahim iyo ambiyadii kaa horrayso eh, lagu celiyo ma jirin siday culummadu taxqiijiyaan nebi maxamed nebi ka horreeye beytulmaqdis u tukaday ma jirin nebi maxamed nebi ka horreeye beytulmaqdis u tukaday ma jirin nebi maxamedna beytulmaqdis waxaa loo aadiyey haddana looga soo imtixaan bay ahayd dadka iimaankooda la firinhayay ninka nabi maxamed raaci iyo ninka ka hadhi iyo ninka dhihiis bedel badana ee nifaaq ku dhiciy dib ridoobi dad baa ku ridoobay taxwiil اqibla min beyt اlmaqdis ilaa alkacba اlmusharafa dad baa diinta kaga baxay ilaa nilacna man yatabic الrasuula miman yanqaliba calى caqibay waa kii qur-aanku ka yidhi qad naraa waxaanu u jeednaa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyanaka waxaanu kuu jeedin qiblatan tardaha ay tuxibuha akara min alkhraa wey inaad takala nacab tahay hawshu ma aha fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraami wejigaada u sii jeedi baa lijihada masjidka xurmada badan waxayumaa kuntum meel alla oad joogtaanna fawalluu wujuuhakum shadra dhankiisuun aada ama ka maqnaada ama caynulkacba ha idiin muuqato haddii aad u dhowdaho haddaed kacbada joogtana ayadaad qaabili caynteeda iyo daatadeeda haddii aad ka fogto inagoo kale aad tahayna jihadeeda aad usii jeedsanad sidaa un wey culummadu aayaddan iyo sabab iyo xadiidka ku timid waxay ka qaataan in ay bannaan tahay fii zamani tashriic xilligu qur iyo diintu ay degaysa nabi maxamed u noolaa inay bannaan tahay inaad tamanido ood jeclaysato in axkaamta qaarkeed la bedelo axkaam kale lagu bedelo ilah xukunka maad badashin mid kale ku badashin mid ka khayr badan ama ka culus ama eh, ka faa'iida badan ama ka eh, eh, ka fudud yacni zamanu tashriic weeye naskigii baa furan nebi maxamed baa nool marka nabigu wuxuu jeclaysanayay in qiblada laga bedelo baytulmaqdisa oo loo bedelo ilى اkacbaة اmuشharafa nabiguna ma haminayn mana jeclaysina waxaan banaanayn harcan xaafidn xajar baa faxulbaariga qadiyadaas culamada ka soo guuriya sheikhu marka wuxu ui uma kadib khaaطabahum ilaahay baa muslimiinta la hadlay wahum biاlmadiina ayagoo madiina ku nool bismi اliimaani اlmutaqadimi lahum magacii iimaani u hormaraa loogu yeedhay marka lala hadlaayo markii madiine la tegey ee axkaamtii la tashriicinayey ee zakada la waajib yeelahayay ee soomkii xajkii waajibaadkii jihaadkii yaa ayuha aladiina aamanuu muxaramaadkii baa la gaadhay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum idan iimaanka lagugu halqabsan waa kii ku horreeyey laakiin si isdabajoog ah ayuu u degay ilaa ay soo degta alyowma akmaltu lakum diinakum sheekh wuxu uhi uma khaatabahum ilaahay baa la hadlay muslimiintii wahum bilmadiinata iyagoo madiina jooga bismi اliimaani اlmutaqadimi lahum magacii iimaane u hormaraa loogu yeedhay fii kulli maa amarahum bihi wax walboo rabbi amray yaa ayuha aladiina aamanuu baa la odhanhayay aw amase nahaahum can uu ka reebahay ilaahay markuu kula hadlahaya shay manhiyaad ah ama uu kala hadlaya shay ma'muur bihi ah idan waxaa weeyaan iimaan baa loo qiray dadka lala hadlaayay mukhaaabka iimaan baa loo qiraya sida nabi maxamed ya ayuha nabiy ya ayuha rasuul loo leeyahay faqaala fi اlmri mukhaaaabadii eh, khiaabkii amar ku saabsan rabbi wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu salaaddii baa lasu dirahayaa iimaan baana laga hormarinhayaa waa asluliimaanki ahaa ashahaatan baa loo jeedaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wa qaala fi nahyi khitaabkii rabbi ku saabsanee nahyiga marka wax laga reebahayana iimaan baa loogu yeedhay muslimiintii yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuduu الriba adcaafan mudaacafatan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda waantum xuruman ribaa laga reebhayaa haddana ruuxii muxrimka inuu ugaadha ugaadhsadaa laga reebhayaa yaa ayuha aladiina aamanuu ayb iimaanka hadda loogu yeedhi waa wixii ka horreeyey xukumkan waxay la yimaadeen xukumkan hadda ribada taxriimkeeda iyo taxriimu isdiyaadi اlmuxrimi wixii ka horeeyey ay la yimaadeene qowl iyo ictiqaad iyo camal bahaabaa loogu yeedhaya kolba wixii lagaa helay baa lagu magaceedii baad qaadan saasuu sheekhu marka ujeeda wacalaa haada sida aynu soo sheegnay buu ku socdaabuu ku socotaa buui kullu mukhaaطabatin kaanat lahum fiiha amrun aw nahyu hadal walba oo ilaahay muslimiinta uu la hadlahayo ama wax ugu yeedhahayo iimaan baa loo qirahaya wacalaa haada sida aynu soo sheegnay oo in loogu yeedho bismi اliimaani اlmutaqadimi lahum ah iyuu ku socdaaba ama ku dhisan yahay kullu mukhaaطabatin kaanat lahum hadal walba hadal walbo ay muslimiinta u ahaatay mukhaadabadaasoo fiiha uu ku jiro amrun aw nahyun amar uu ku jiro ama nahyi ku jiro oo bacda alhijrati dhacday mukhaatabo walba iyo nida walbo muslimiinta ku aadan oo bacda alhijra dhacay iimaan baa lagu yeedhahayaa iyo islaamnima dadka loogu yeedhi wuxuu ku yidhi sheekhu wainamaa samaahum bihada اlsmi magacan iimaanka iyo muminiinta iyo aamanuu rabbi wuxuu ogu yeedhay muslimiinta uguna magacaabay biliqraari waxdah annudqu bishahaadateynki keliya bay muslimiin iyo mu'miniin ku ahaayeen liannu waajib aan asag ahaynba ma jirin xilligaa ka hor wey id lam yakun hunaaka fardun hayruhu buu ku yidhi lam yakun hunaaka meeshaa ma jirin buui xilligaa aamanuu laleeyahay iqraarka basa uu iimaan yahay faradan ka ahayn aliqraaru biاtawxiidi waاlictiqaadu bih فlma نزلت الشharaaicu شharaacdu markay soo degtay yani axkaamtii kale tashriiciga ahayd waxaanaa banaan waxaanaan bannaanayn kan waa xaaraan kan waa waajib kan waa laga fiican yahay akhlaaqdii aadaabtii bacda haada intan kadib wajabad waa waajibtay way sharaa'icdii wujuuba اlأwali sawaa'a laa farqa baynaha haadihiiy marka maxalunisaacu halkanuu ka bilaabanayaa meesha lagu kala baxay waa sida taariikhda tashriiciga ah ama marxaliga iimaaniga ah ee abu cubayd ka hadlay ahlu sunna dhan baa ka hadla kitaabu اlibaani libna bataad oogu tegi alshariica lilaajuri baad oogu tegi kitaabu اliimaan alkabiir wاlawsat libni taymiyad oogu tegi kutubta ay qoreen salafka o dhan qadiyadda way ka hadlaayaan shayga asaasiiskii iyo geedi socodkiisii iyo meeshuu ku dambeeyey horta laysla gaadho sheekhu wuxuu yidhi marka falamaa naزalat الsharaa'ic ay alaxkaamu الsharciya axkaamta sharciga markay soo degtay bacda haada ay bacda aliqraari bitowxiid wajabad way waajibtay sharaa'icdu iyo axkaamtu calayhim cala almuslimiin wujuuba alwali iqraarka iyo shayaatiinku say u waajibeen oo wujuuban ka wujuubi alawali bay ka dhigan tahay sawaan oon kala qadlahay laa farqa baynaha bayna asharaa'ici wa bayna aliqraari bitowxiid annutqu bishahaadatayn iyo sharaa'icdu wax farqi ooma dhexeeyo liannaha maxaa yeelay buu i iyadu jamiican dhammaanteed min cindilaahi xagga allay ka ahaatay wa biamri amar allayna ku timid wa biiijaabihi rabbi waajibidibana ku timid annudqu bishaatin yaa kugu waajib yeelay allah salaadana asagaa waajib yeelay wey salaada yaa ku saaray allah soomkana asagaa ku saaray kulligoodna ilaahay baa iimaan yidhi oo rasuulkiisibaa iimaan ku magacaabay inaad kala qaado oo tidhahda qaybna waa iimaan qaybna iimaan ma aha waa waxaa weeyaan waa khalad iyo cinaad lilkitaabi wasunna sheekhu wuxuu hoos buu u dego wuxuu hi falow annahum cinda taxwiil اqiblati ila اlkacbati abow an yusalluu ilayha watamasakuu bidalika اliimaani اladii lazimahum ismuhu wاlqiblaة alatii kanuu calayha lam yakun dalika mugniyan canhum shaya abu ubayd si ardaga wuxuu ahansiina ujeedaan wuxuu hi eh, waynu soo wadnay haraaci baa soo degtay salaadaa yimid way soo socoto qibladiibaaba la iska wareejiye qibladii bayt اlmaqdis ahayd baa laka wareega oo kacbada aada hadday diidi lahaayeen muslimiintu oy dhihi maya annagu ilaahay hadda ka hor waxaadna tiri u tukada e, bayt اlmaqdis ayadaa un baanu ku e, ahaanaynaa intuu adduunka laga rogahayo sheekhu wuxuu ihi iimaankoodii baa buri waxay soo wadeen ilaa maka soo wadeen halkaasuu ku baabi'i lahaa wuxuu hi sheekhu falow annahum ayagu cinda taxwiil qibla qibladii marka la wareejiyey ila alkacbati loo wareejiyey abow hadday diidi lahaayeen an yusalluu inay u tukadaan ilayha ila alkacba ay u tukadaan oo watamasakuu ay ku dhagaan bidalika aliimaan iimaankii hore iqraarka iyo salaada ay ku dhagaan oo ay dhahaan annagu inta horaan mu'miniin ku nahay iimaan baa noo sugnaaday adaana noogu yeedhay oo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtumna yidhi idan intaasna muslimiinkuna wixii dambena waan diidnay hadday dhihi lahaayeen wa tamasuku ay ku dhagaan ku cudur daartaan bidalika aliimaan alladii iimaankaasoo lazimahum uu laazimay ismuhu magaciisa uu qabtay oo muminiin lagu yidhi iyo watamasaku biqibla qibladana ay ku dhagaan allatii qibladaasoo kaanuu calayha ay dusheeda ahaynoo bayt ulmaqdis ah lam yakun ma noqdeen daalika qibladii hore ku dhageedii iyo magacii ku yeedhay muslimnimadka ah, ama mu'minnimadka ahaa muqniya mid ka deeqa canhum xaggooda sheegen waxba kama deeqeen wey waxba kuuma tareen wala kaana fiihi <clears throat> waxaana ahaan lahaa ibahaas wala kaana fii imtinaacaasi ibaha waxaa ku hirgeli lahaa <clears throat> naqdun liiqraarihim naqdun burin liiqraarihim tawxiidkooda oraa buri lahaaba lanna waa kufru iibaa'in waistikbaar waa kufri iibaain wastikbaar ama waa kufri imtinaac waxay bacdu salaf ku magacaabaan sheekhu wuxuu idhi iqraarkooda horaa burhaya soo maydan qirin nebi maxamed inuu rasuul ilaah yahay haa xagga allana ka yimid haa kitaab qur'aan oo wax muqadasa lagu soo dejiyey haa waad qirteen salaada ma tukanaysan haa nabiga aad tirahdeen waanku rumayno waannu ku jecelnahay wax walbood la timaadana waannu kugu raacaynaa baa la yimid taxwiilkan iyo qiblo bedelidee ku raaca haddaad diiddaan iqraarkii hore iyo hawlihii horead ogolaateen baa buraysa kaasaa dumahaya wixiini horena mukadibiin been aad la timaadeen baaba markan dambe caddaanaysa wadaad kusii adkaysataan sheekhu wuxuu uhi lanna aacata aluulaa aacadii hore alla la adeecay iyo nebi maxamed fi liqraari bishaadatayn iyo wsalaati ilaa bayt اlmaqdis laysad maysan ahaanin biaxaqa mid ka mudan iimaannimadka iyo diinnimadka bismi اliimaani magac iimaan kamay mudno min aطaacati الثaaniya buuri yani waxaa weeyaan macquul ah yani sheekhu wuxuu kugala hadlahayaa yani xugum sharci ah xaggana manطiqi ah oo ruux walba uu fahmi karo shalay markuu ilaahay ku yidhi baytulmaqdis u tuko ma yeeshay maxaad ahayd muslim baad sidaa ku ahayd iyo mu'min haddana waxaa lagu yidhi ka rogo laba saaroo kacbada u tuko maya waan diiday shalay maxaad ku yeeshay hadaad tiraad u tukan maaya tan tii shalay maxaad ku yeeshay nabi maxamed baa ifaray allaana ifaray allihiiba hadda kula wareeg maytan suuragal ma aha shalayba suuragal ma ahayn idabdaro maxaa maxay isdoorshaan wey haddaan nifaaq iimaan xumo uusan kugu jirin iyo gaalnimo cusub aysan kugu soo kordhin maxaa isbedelay لأنa طاacaة الأuلىa طaacada hore bui laysad maysan ahanin بأxaqa mid ka mudan bsmi الإimaani ama iimaanka in lagu tiriyo ama ay ka mid noqoto min aطaacati الثaaniyati طaacada labaad falama ajaabu اllaha warasuulah ilaahay rasuulkiisii markay ajiibeen ilaa qabuuli الsalaati salaada aqbalideedii yeelideedii ka ijaabati min aliqraar saaraa jamiican macan humaa yowmaidin اliimaana halkaasuu wadaadku dhigay hawshi wuxuu ihi falama ajaabu اllah warasuulah ilaahay rasuulkiisa markay muslimiintu ku raaceen ilaa qabuuli salaad salaadda inay aqbalaan inay waajib aaminaan ila iqraar baa soo horreeyey tawxiidkii annutq bishahaadatayn ka ijaabatihim ay ijaabatan wa qabuulan ka ijaabatihim ila aliqraar oy salaaddii aqbaleen oy yeeleen oy qaateen oy qaayibeen siday u yeeleen tawxiidkii annutq bishahaadatayn saaraa waxay noqdeen shahaadataynka iyo salaaddu jamiican si wada jira macan wada socota humaa ayagu yowmayn aliimaana iimaanki diinka lagu soo gelahay ama lagaga baxay wuxuu noqday anutq bishahaatayn wasala weli lama gaadhin zake iyo xuu soom lama gaadhin id cilaya udiifat isalaatu ila liqraar waxaa loo biiriye lagu daray salaadii iqraarkio shahaataynki ayib warkii marka murjiat lfuqahaa maxaa ka dhalan iyo murji'at اljahmiya iyo muxuu ahaaye karaamiyo ahlulbidac oo dhan halkan ay ku jabahayeen oo sheekhu ka soo hadlay iqraarkii hore hadday ku dhagaan oy dhahaan annagu nashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxammadan rasuul allah wa naktafii bihada alqadri min aliimaan intan iimaankaa nagu fil halkaasaanu ku joogaynaa oon ku gaardinaynaa ilaa adduunka la rogo ahlulbidac oo dhan waxay ku leeyihiin waxaan ka ahayn waciidiyadii ahlulbidac oo dhan waxaan waciidiye ka ahayn maxay ku leeyihiin waa ku filan yahay sidaa ma aha sheekun wuxuu ku yidhi hadday diidi lahayn way gaaloobi lahaayeen hadday diidi lahayn way gaaloobi lahaayeen hadday diidaan inay gaaloobi lahayn waxaa ka wada socda ahlu sunna waljamaaca iyo alfirqa alwaciidiya baa ka wada socda waa khawaarij iyo muctasilo darsigii shalay su-aal laydinka laakiin anaa soo daahay berri insha allahu tacaala baxsan doonin <clears throat> marka sheekhu halkaas wuxuu ku baabiinhayaa madhab murjia murjiat اlfuqahaa murjiat اljahmiya nimanka jahmiyada u naqaanay ashaaciro maturidiyo karaamiyo kulli halkaasay ku baaba'ahayaan oyagu waxay leeyihiin aliqraaru bishahaadatayn yakfi xataa hadday nabiga ka diidaan ku gaaloobi mahayaan macsiyo unbay ku dhaceen markay u badan tahay fisqi bay ku dhaceen ayb sheekh wuxuu hi wshahiidu waa faciil bimacnaa faacila ay wshaahidu wshaahidu calى ana salaata min aliimaani qowl اllahi caza wajal wma kana allahu liyudiica iimaanakum ina allaha binnaasi lara'uuf raxiim yacnii waxaa ii makhraati abul sheekhu oo iga marakacaya acmaashu inay min aliimaan tahay wshahiidu ay washaahidu waxau ka marakacahaya calaa ana salaata min aliimaan salaaddu inay iimaanka ka tirsantaoy ka mid tahay qowl اllahi caza wajalla wey wamaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyudiica mid dhumiya ama bilaash ka soo qaada iimaanakum iimaankiin ay salaatakum baa loo jeedaa in allaha binnaasi la ra'uuf raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala dadku mid u dhimriya una naxariista wey alimaam albukhaari wuxuu baabaystay fii saxiixi kitaabu اliimaan baabun asalaatu min aliimaan baabkaa dhan buu baabu salaat min aliimaan xadiidii aayaddan ku timid xadiidkii bara iyo aahaar kaluu marka keenay wuxuuna ku fasiray baabka markuu tarjumaystay baabu asalaatu min aliimaan wuxuu yidhi yacni salaatakum cinda albeyt ma kaana liduuca iimaanakum markuu fasiray wuxuu ihi ay yacni salaatakum cinda albeyti ilaa beyt اlmaqdis yacni salaadiinna aad ku tukanayseen cinda beyt اllaahi اlxaraam oo kacbada ead u tukanayseen beyt اlmaqdis ila muslimiintu ayagoo kacbada jooga oon weli soo hijroonin leylat اlisraa markii salaaddii la waajib yeelay kacbada agteeday ku tukan jireen waxayna u tukan hayaan beyt اlmaqdis baa qibladu tahay ilaa aaaarta qaarkood ay ku timid iyo axaadiita qaarkood in nabigu kacbada uu aggan ka mari jiray intuu kacbada dhankan ka maro dhankan galbeed ka istaago ayuu bari usoo tukanayay ila mashriq bay markaa ka jiraysaaba ila tahay soo shari ma ah ma shimaal bay ka jirtaa marka la joogo maka la joogo baytulmaqdis ayib marka shimaal buu usoo tukanaya marka wuxuu ka marhayaa dee koonfur koonfur buu ka marhaya idan marka wuxuu rabaa nabigu inuu kacbadana uu sii maro baytulmaqdisoo qibladii tooska idna uu tukado aaaar badan baa macaanidaa ku timid si kastaba noqotee xadiidku waa marfuuc in liyudiica iimaanakum iimaanka inuu salaada yahay riwaayadii cinda طayaalisi والnasa'i min xadiiثi اlbara ibni caazib faأnzl اllahu caza wajal wma kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilى beyt اlmaqdis waa lafdi marfuuc ah baa ku yimid sheekhu wuxuu uhi wainamaa nasalad aayaddu waxay ku soo degtay fi ladiina muslimiintii tuwafow la oofsaday oo min asxaabi rasuulilahi asxaabta nebi maxamed ah wahum ayaguna walxaal hum ayagu cala asalaati ilaa beyt اlmaqdis waxaa la oofsaday iyagoo u tukanhaya beyt اlmaqdis wahum cala salaati ayagoo ku sugan waaya cala salaati ay cala istiqbaali eh, eh, fi salaati ilaa beyt اlmaqdis fa su'ila waxaa la weydiiyey rasuululahi rasuulka ilahi baa la weydiiyey arrinka asaga fanazalat hadihi اlaaya aayaddan baa soo degtay xadiidkii bara ibnu caazib baa ku yimaada fii saxiix اlbukhaari raqamka afartanaad kitaabu اliimaan raqamka afartanaad iyo muslim شhan iyo شhan waxaa ka cad laakiin oo kaga sii cad macnaha la doonayo xadiidka ibn cabaas cinda tirmidi abu daud lama wujiha الnabiyu ilى اlkacbati qaaluu ya rasuul الlah kayfa bإkhwaanina اladiina maatuu whm yusaluuna ilى beyt اlmaqdis faأnzl اllahu caza wajal wma kana اllahu liyudica iimaanakum tirmid wuxuu hi waa xadiiثun xasanu صaxiix xaakimna wuu صaxiix yeelaa ibn xibbaanna wuu صaxiix yeelay laakiin xadiidku waa min riwaayati simaak bni xarbin can cikrimata can ibni cabaas cinda jumhuur اmuxadiiiina dacfi baa ku jira tarjamadaas simaag bn xar riwaayatu can cikrima far baa ku godan laakiin xadiidka bara fi صaxiixayn baa u maqraatay kici xadiiث bni cabaasin waa صaxiixun ligayrihi ama xasanu ligayrihi ama xadiiث اlbara ibni caazim fi صaxiixayn baa kaaga filan in aayaddu ay macnaha ku soo degtay xadiidkii bara wuu ku cadiya fi صaxiixayn laakiin faahfaahinta ah in su-aal ay timid oy saxaabadu dheh nabi allow qiblada waa la bedelay muslimiin baana u tukan jiray baytulmaqdis salaadii aan dhowr sano ama laba sano ama sanad iyo badh ilaa dhowr iyo toban bilood toddobiyo toban bilood siddeed iyo toban lix iyo toban shan iyo toban baa la sheegay adu waa laba sano wax yar dhiman wey marka salaaddii aan sanad iyo ka badan u tukanayni baytulmaqdis ee saxaabadu u tukanay ay saa ku dhinteen salaadoodii nabi allow xaggee aadi ayib ilaahay iimaan buu ka cabiray wamaa eh, kaana law liyudaaca iimaanakum ay salaatakum fasalaaةu min aliimaan baabu salaati min aliimaan alxaafid bn xajar wuxuu faa'iideeyey wuxuu idhi intaan ogahay saxaabadii dhimatay bacda wujuubi الsalaa ilaa taxwiil اlqibla waa toban saxaabi buu wuuna tiriyey fatxubaariga toban saxaabi weeye buu hi awood buu ku bixiyey fatxubaariga majalladka koobaad laga akhriyo sabxada boqolabaataniyo ko sabxada boqol labaatan iyo ko waxaa soo geli buu hi hadday sugnaato camaar labadiisii waalid sumaye iyo odayga yaasir ahaa hadday dhinteen bacda alisra walmicraaj bacda wujuub اsalaa aw bada hadday dhinteen eeguna waxay soo gelahayaan tobankaas ku dar labaiyo toban bay noqonaysaa hawshu labaiyo toban saxaabi laakiin weli waxaan haynin bui binaqlin haabitin camaar ibnu yaasir labadiisii waalid ma qabla iijaabi salaati baa la dilay mise bacdaha bacdaha haddii la dilay labaiyo toban bay tirada ku noqon hadday qablaha noqdaanna kuma jiraan <clears throat> sidaasuu markaa xaafidku tilmaamay wuuna tiriyey saxaabadii nin walba magaciisao saddexaan iyo qoyskahabuu sheegay ayib marka halkaa laga firi alimaam alqurطubi asagoo abu cabdilah tafsiirkiisa wuxuu yidhi culimadu waxay ku ijmaaceen aayaddan wamaa kaana lahu liyudiica iimaanakum inay ku soo degtay salaadii iyo taxwiil اlqibla min beyt اlmaqdis ila alkacba اlmusharafa wuxuuna yidhi ittafaqa اlculamaau calى anaha naزlat fii man maata wahuwa yusalii ilى bayt اlmaqdis ijmac اlculamaa iyo aaaartii iyo axaadiiuba isku meel bay mareen sheekhu wuxuu uhi fayu shaahidin ay fayu daliilin wey daliilkeebaa ka xoog badanoo yultamasu la raadin buuhi calى ana الsalaaةa min aliimaani bacda hadi اlaaya daliilka la dondooni ee la raadin buuhi aayaddan kadib muxuu yahay buui salaadu iyo acmaashu inay min aliimaan yihiin daliil ka xoog badan xaggeenna u doonnaa buuhi aayaddani marka sheekhu halkaasuu rabaa inuu hawshii ku fadhiisiyo ayu daliilin yultamas ay yulab yulab bay ka dhigantah iltimaasku waa alab calى ana salaata min aliimaani bacda hadi اlaaya falabisuu muslimiintii baa nagaaday bidaalika arinkaas oo in salaad iyo shahaadatayn annutqu bishahaadatayn iyo asalaatu ilaa beyt اlmaqdis wa ilaa alkacba yaa markaa ahaa waajibaadkii muslimiinta saaraa iyo arkaantii faraa'ish burhatan in nabara min dahrin burhatan ay qطcata min الzamn burhatan min dahrihim noloshooda qayb ka miday sidaa ku sugnaayeen saana muslimiin iyo muminiin ku ahaayeen falammaa daaruu ila salaati musaaracatan wansharaxat lahaa suduuruhum falammaa goortii daaruu ay wareegeen buuli oo aan udqu ka soo wareegeen oo salaaddii u soo wareegeen musaaracatan u degdegdii loo degdegahayo fulinta amarka rabbiga iyo fartoomidiisa oo wansharaxat ay e, e, e, ballaaratay ama ay waasac noqotay laha ay lisalaati suduuruhum laabtoodii qalbi wanaagna ay ku qaateen iyo iimaan ninbaa xilka asagoo diidan diidan oo rargubyoonhaya yuu qaadi oo alla kuu qasab iyo dirqa ah nina iimaan iyo wanaagba ku qaadahaya asagoo raba oon gelgelinayn anzl allahu rabbi wuxuu soo dejiyey fard الzakaati waa qodob tilaabo saddexaad baa loo qaaday zakadii baa la farad yeelay zakaat اlamwaal ma waxaa la fargeeda fi اlcahdi اlmaki mise fi اlcahdi الnabawi waa masale khilaafiya waxaase loo badan yahay fi اlcahd eh, alhijri inay ahayd saasuuna sheekhu asagu marhaya waana jumhuur salaf say qabaan wey fard الzakaati fii iimaanihim fii aymaanihim ba ani ii dhigan waana khaa fii iimaanihim baa sax ah fard الzakaati buu ilaahay ku kordhiyay fii iimaani iimaankoodi ay maca iimaanihim ilaa maa qablaha qabla الzaka iimaankoodii waxaa lagu daray zaka lagu daray oo salaad iyo shahaatayn baa iimaan soo ahaa mid saddexaad baa lagu daroo zaka la yidhaahdo fa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aqiimu الsalaata wa aatu الzakaa idaa qumtum ila salaati faqsulu unbaa um lahaye wa aatu zakaa baa timid zakadana bixiya wa qaala rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala khud min amwaalihim waxaad ka qaaddaa maalkooda xaggiisa ama maalkooda barhkii waa tabciidiya waa bayaaniya lagu dagaalama usuuliyin ku baaba'aya masaladani khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha amwaash waxaad ka qaataa zako aad ku tahiri ood ku nadiifin sheekhu wuxuu yidhi zakadina diidi lahayen ka war salaadda hadday diidi lahayen shaataynkii baa burahaya sheekhu halkaa wuxuu kuu tilmaamay qaacida ay salafku kullu kufrin kullu kufrin waa naqdun liasli اliimaan kullu kufrin waa naqdun liasli اliimaan ma jiro gaalnimo xaqiiqi ah ama kufri akbara ah oo asluliimaan wa diin aan duminaynin waxaad kaga badbaadi shubhat khawaarij اlcasri oo kufriga waxay u qeybiyaan kufr mudaadun liasli اliimaan iyo kufri hayru mudaadin lihada baail waa caqiidaة اkhawaarij iyo baailkoodii wey kullu kufrin ama kufri camali ha noqdo ka dhacda jawaarixda iyo aqwaasha ka dhaca ha noqdo ama kufri caqadi ha noqdo ama kufri qowli ha noqdo ama kufri ficli ha noqdo kullu kufrin xaqiiqiyin oo kufri akbarah wuxuu dumiyaa hee asluliimaan buu duminaya saasuu wuxuu kuu soo yidhi abu cubayd maadaama hadduu odaygii salafiyadaba yahay wuxuu ku soo yidhi kaana naqdan liiqraarihim ficilka imtinaac can اsalaa an e, alkacba wuxuu noqon lahaa asl اdiin buu dumin lahaa ayb <clears throat> sheekh wuxuu ihi falow anahum mumtanicuun saasaa dhigan falow anahum imtanacuu baad moodaa inay asal ku quruxsan tahay dhiba ma laha <clears throat> falow anahum wujiduu mumtanicuun bay ka moodaa inay macnuhu ujeedo haddii falow anahum mumtanicuun ay saaruu mumtaniciin bay ka dhigan tahay hadday diidi lahaayeen ka reebtoomi lahaayeen muslimiintii markii zakadii la waajib yeelay min azakaati zakadii ay min adaa'i zakaati wa dafciha cinda aliqraari markay tawxiidkii qiraan kadib oo waacaطuuhu ay ku bixiyeen iqraarkii waacaطuuhu dalika bialsina eh, eh, carabkan ay ka sheegeen ashhadu an laa ilaha illa allah bay carabka yidhahdeen eh, salaaddii bay ayadna soo qireen waana tukadeen hunaa waxaa dhici karta sheekhu iqraarkan iqraarka hore asalka inuu ujeedo iyo inuu u jeedo iqraarkii biwujuubi zakaa kaasaana inoo dhow oo inoo fiican zakadii le laba xugun baa lagaa rabaa kow horta waa inaad aaminto in ilaahay kugu waajib yeelay waa aliqraaru biwujuubi الzakaati iyo adaa'uhaa wa ficluhaa labadaa macna isdaba yaalla waa dhici karta marka inuu sheekhu iqraarkii dambe u jeedo falow annahum mumtanicuuna min الzakaati cinda aliqraar markay qireen oy ogolaadeen zakadu inay waajib tahay kadib oo waacaطuuhu daalika iqraarka ay ku bixiyeen bilalsinati carabkan ay ka sheegeen oo aamineen zakadu inay waajib iyo rukn min arkaan اlislaam tahay hadday la imaan waayaan wa aqaamu sala salaadana ay ogaan maalan hayra laakiin annahum mumtanicuuna min الzakaati ay min dafciha wa adaa'iha kaana dalika muziilan lima qablahu imtinaacan wuxuu zuulin lahaa salaadin wuu dumin iimaankii iyo iqraarkii towxiidkuna duminaya maxaa waa kufri cusub kufri weeye kufrigan waxaan isku kullu kufrin waa naqdun liasli اliimaan wa asli اtawxiid saasuu imaamku u waana qaacida salafku leeyihin qiimo badan kaana dalika imtinaacaasi wuxuu noqon lahaa bui musila mid zuulinhaya oo baabi'inhaya limaa qabla wixii ka horreeyey oo min aliqraari biwujuubi الzaka wa min aliqraari biwujuubi الsalaati wa ficliha iyo wاliqraari bالtawxiidi wa nutq bishahaadatayn wanaaqida mid dumiyo buryuu noqon lahaa liliqraari wsalaati iraarkii shahaateynka saadna waa burin lahaa lan ashragta layaxbaطana camaluka wey marka halkaasay tegi lahayd wey waman yakfur biاliimaani faqad xabita camalu kamaa kaana iitaau الsalaati baa ii marka iibaau salaati inay taa laga yaabaa kamaa kaana iitaau الsalaati qabla dalika naaqidan lima taqadama min اliqraar <clears throat> sheekhu wuxuu yidhi marka kamaa kaana iitaau salaa in sidaa lagu laqbeeyo marka uun la awilana waa dhici karta sida uu ahaa buu ihi salaada la imaanshaheedu aliitaanu bisalaa qabla daalika ay qabla الzaka naaqidan yani kamaa kaana iitaau ay alimtinaac can iitaaءi الzaka imtinac baan qadanay ila imtinac buu sheekhu soo waday غyra أنهم ممتنcuuna miن الزakاaةi kana dalika muزila لma qablah وnaaqda لqrاari والsalaaةi kama alimtinaacu can iitaaءi salaati qabla dalika naaqidan lima taqadama min aliqraar waan dhihi karaa haddaan damcana sheekh albani su u lacalla sawaabu iibaau salaa oo marka taqdiirkaad ka badbaadi iitaaga iiba aad ku badasho kamaa kaana iibaau salaada diidideedu suu u ahaa buui qabla dalika ay qabla zakaati naaqidan mid burinhaya limaa taqadama wixii asaga ka horeeya oo min aliqraar ee tawxiidkii shahaataynka ah salaada oo diiddo waxay burin lahayd shahaataynki salaadii iyo shahaatiinkii baad soo ogolaatay zakaa la waajib yeeli waa diiday waxay burinaysaa wixii ka horreeyey hadba haad kici wey nin walba ka dambeeya haddii aad diiddo waa isburinhayaa wey id kullu min cindi sheekhu wuxuu uhi wlmusadiqu lihaada shayga kuu rumaynhaya ba asalkan kuu taqriiriyey wlmusadiqu lihaada daliilka weeye ashaahid jihaadu abi bakr sidiiq radi allahu raxmat اllahi tacaala calayhi bilmuhaajiriin wاlansaari calى manci اlcarabi الzakata كجهاaد رsuل اه صل ل عي سلم أهل الشhirك سواءa لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذuرية واغتiناaم الماaل فإنma كانوا ماaنعiنa لhا غayر جاaحديiنa بها wuxuu hi والمصدق امتinاacu inuu كفri ee نaaقid yahay adoo qiray inay زakadu waaجiب tahay oo rabi kugu leeyahay adoo aaminsan اlامتinاac min أdاaئiha وdفعiha inuu كفriya gaalnimo yahay wa kutusa waxaa weeyaan buuhi ijmaac الصaxaaba ujeedaa abubakaroo ku jihaaday saxaabada ku raacday madhab saxaabaa ku cadburiya diinna haddii saxaaba laga qaata ayagaaba de nabi maxamed idin dhexeeya jihaadu abi bakr sidiiq wey taala uu ku jihaaday bilmuhaajiriina ay isticaanatan bbaaulisticaana wey ama maciyada kutama maciyo ka dhiga labadu waa suuragal bilmuhaajiriin walansaar ansaar iyo muhaajiriin asagoo kaalmaysanaya wuxuu ku jihaaday calaa manci alcarabi zakaa carab zakada diidaday diidayba ku jihaaday ka jihaada rasuulilah rasuulka ilah jihaadkiisa oo kale ahla shirki uu la jihaaday siduu nabigu mushrikiinta carbeed oo la halgamay yo abubakar wuxuu ku jihaaday jihaad sharci ah qolihii zakada bixin waay laa farqa baynaha salaad iyo zaka waxba uma dhexaynin bu laa baynaha ay bayna azakaati wasalaati buu u jeedaa ama bayna aljihaadayn labada jihaadna waa suuragal ayib fii safki dimaai dhiigga daadintiis oo dhiiggoodii waa la bannaystay mushrikii alcarab sida loo bannaystay dhiiggii maanici zakaa wa sabyi duriyati iyo carruurtooda in la qafaasho maxaabiis laga dhigto haniimo laga dhigto iyo wakhtinaami ilmaali maalkooda in la haniimaysto la qaato fa innamaa kaanuu waxay ahaayeen maanici zakaadku maaniciina lahaa kuwa diida inay bixiyaan zakada hayra jaaxidiina biha ay biwujuubiha sakadu inay waajib tahay ma aysan diidanayn ee waxay diidanaen dhiibideedii halkaasuu sheekhu maray sidaa uu sheegayna rag badan baa hortii gadaashiina maray oo culummada ka ah. soo guuriyay ijmaacu saxaaba maanici zaka nimankii sakada diida inay bixiyaan xagganna ictiraafsanaa wujuubkeeda inay gaalo ahaayeen kufrigay ku dhaceenna kufru liibaa walistikbaar walimtinaac uu yahay waxaa ka mid ah abubakr waa murji xanafi la soco waa min fuqaء اlmurji'a fuqaء اlmurji'a waa ku soo idhi way la socdaan fii masalati اlkufri salafkay la socdaan marka markuu iska hadlahaye oo fasirayo qowlahu tacaalى axkaamu qur'aankiisa axkaamu lqur'aankiisa markuu fasirayo qowlahu tacala ya ayuha اladiina aamanu aطicu اllah waطicu rasuul aayaddan markuu fasirahayo wuxuu keenaa saxaabada ijmaacoodii mujaladka labaad adanu nusadan haya weeye sabxada saddex boqol iyo labo axkaam lqur'an liabibakr aljasaas alxanafi waxaa ijmaaca soo guuriya alxaafid ibn cabdilbar fi listidkaar mujaladka sideedaad afar boqol soddon iyo labo waxaa ijmaac sariixa soo guuriya kuwa kaloo dhanba ka cad alqaadi abu yacla alxambali kitaabkiisa masaa'il اliimaan safxada saddex boqol iyo soddon waxaa ijmaaca soo guuriya akara min mara alimaam ibnu taymiya raxmat اllahi tacala caleyh fii majmuuci اlfataawa mujaladka labaatan iyo sideedaad safxada shan boqol toban iyo sagaal iyo safxada shan boqol soddon iyo ko ha laga fiiriyo marka culamo badmaa ijmaca soo gooriya wuxuu ku leeyahy saxaabadu waxay isku raaceen nimankii zakada ictiraafay inay waajib tahay xaggana diiday bixinteedii inaysan muslimiin ahayn towxiidkooduna uu buray iimaankooduna uu buray la gaalaysiiyey xoolahoodii la haniimaystay dumarkoodii carruurtoodii la qaatay jihaadu ahli shirki <clears throat> sidii loola dagaalama loola dagaalamay masalada marka mancu zaka waa masale iska dhib badan <clears throat> salafku culummada fuqahadu saddex madhab bay ka qabaan intaan ka warqabo fuqahadu isku soo ururay murja'adooda iyo muxuu ahay sunnigooda wuxuun ahlulqiblo ah saddex madhab baa laga soo guurshaa madhabka koobaad waa madhabkan loo tiiriyey salafka iyo saxaabada asagaana u saxiixsan asagaana u saxiixsan haddii <clears throat> la maro weeye ijmaaca sugnaanshihiisa ijmaaca niman baa ka murma laakiin muran aan ictibaar lahayn wey wadaadamo dambe mutaakhiriin ah murankooda ictibaar ma laha khataabi baa ka mida ragga ka murmay oo culammadii qarniga afraad ahaa asagaana u horreeyey intaan arkay rag muranka xataa muxuu ahaaye bacduxanaabila oo ibnu qudaame ka mid yaha waa ka murmaa ijmaacaasi hadduu sugnaado waxaa weeyaan inuu sugan yahay baana xoog badane waa madhabka odhanaya mancu الzakaati muطlaqan waa kufri ka tarki الsalaa fain taabuu waaqaamuu الsalaa fain taabuu can الshirki wاlkufri waaqaamuu الsalaa waaatow zak faikhwaanukum fakhalluu sabiilahum baa layidhi idan salaadii zakada in isku meel la mariyo baa asal ah marka adiladaas zakada iyo salaada isku xidhay ee kufriga ka ratibta ee daahirka waa adilo dliil kaleo marka ijmaacana waad qabsano waa ijmaac الصaxaaba dliilka saddexaad alqiyaasu calى الsalaaةi وacalى الtawxiid ninkii qalbigiisu iimaan dego oo tasdiiq iyo ictiqaad laga helo laakiin lagu kari waayo annuطqu bishahaatayni waxaa lagu ijmaacay inuu yahay kaafirun baطinan وadaahiran waxaad aamintay ilaahay inuu xaq yahay nebi maxamedna xaq yahay diintiisuna ay dhab tahay wax walboo nabiga uu la yimidna uu gar yahay laakiin waxaanu kaa kari weynin waayahay ku dhawaaq wixii aad aamintay qalbigaada ku jira iyo laabtaada dibnahaada iyo bishimahaada aanu ka maqalno mayaa tiri laakiin hawshu way gengimanta halkanaa buuxdaa tiri ha u bixina aliimaanu haahunaa baa tiri war maya namaqashii maya adoo kari kara inaad shahaataynka ku dhawaaqda haddaad ku dhawaaqi weydo ajmac asalaf xata murjia murjiat alfuqaha inuu ninkaas yahay kaafirun daahiran wa baatinan haddaba ninkii ictiraafay qiyaasan cala tawxiid wey ninkii ictiraafay zakadii wujuubkeedii bixinteediina diiday wuxuu la mid yahay nin tawxiidkii qalbiga ka ogolaaday ku dhawaaqiisana diiday waa qiyaasun cala tawxiid haddii aad ka rogto waxaa taraa qiyaas cala salaa ninkii salaadda inay waajib tahay ictiraafay inuu tukadana diiday waxaa la soo guriyay saxaaba inuu kaafir yahay haddii ijmaacu sugnaan waayo niman baa muran kiciyo meel walba habaas ka kicinaye axaadii cadcad baa ku timid axaadiistaa kugu filan marka taariku saa waa kaafir muxuu ku gaaloobay bimujarad tarki maanic zakana wuxuu ku gaaloobayaa bimujarad اlmanci nimanka niman halkaasay mareen warkoodu war bannaanka yaallo wey abu cubayd baana sidaa qaba oo faqiihaas wuxuu taqrinayaa inay ku gaaloobeen keliya mujarad almanci laljuxuud ayib saxaabaduna saasay ugu halgameen buuhi waana daahiru nusuus aataarta timid fii qadiyati murtadia alcarab bacda wafaati muxamadin sidaasay ku timid wax jahdi iyo iqraar shardinaya ama sheega aar ma jiro qolya waxay leeyihiin zakada mancigeeda base laguma gaaloobee waxaa lagu gaaloobaa almancu wاlqitaalu calayh waxaa tii akada inay waajibta waan aaminsana laakiin bixin maayo war bixi ma bixin hayaa tii xisbaa ciidan xisbaa laguu soo diray waxda xarbiya ama xisbaa hay-at اlamri baa laguu soo diray ama wadaadaba ku yimid eh, aamiriin bilmacruuf naahin cala munkar ayo isxilqaamo isdhisay sakadii bix bay ku dha waa diiday waad ku dagaalantay haddaad manci iyo qitaal isku darto waxay dhan waa kufri marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo manciga cillada ah itaalkuna waa sharط lilcila axmed baa laga soo gooriya waa riwaaya can axmed jamaaca min asalaf baa qaba ayib ibnu taymiya xataa mararka qaarkood unu ilan baad moodaa fii bacdi abxaaihi marka almancu wاlqitaalu duunahu ayaa kufri ah laba marka xaalaada u door le haddaad xoogo waraqaadka laqbaysato inaad tiraahdo waa cila murakaba oo daatu juزayn ah waa waصfi laba juزi lah waa qitaal sidaa u lahayd qatli camdi cudwaani ah qatli iyo camdi waa in la wada hela markaasay qisaas waajibtaa waxaad dhihi zaka diidideedi iyo bixin la'aanteeda waxaa lagu gaaloobaa markaad isku darto manci iyo qitaal ama cilaad ka dhigay laba daraf leh ama waxaad ka dhigaysaa cilo iyo shardi cilo iyo shardi cilo iyo shardi ad wada kala garanaysaa bay la tahay zakadu waxay ku waajibtaa bimilki nisaab laakiin bishardi xawlaani اlxawl soo maydan fahmin macnahaas xoola markaad nisaab mulkido afartan adhia ama shan geela ama soddon lo ama laba boqol oo eh, dirham oo fida ama labaatan dinaaroo dahaba ah markaad haysato maxaa la helay cilatu wa sababu wujuubi zaka laakiin bixinteedii ma waajibayso ilaa uu xawl soo warogo labayo toban bilood ay dhammaadaan shardiga ah falxawl waa sharطu liijaabi الzaka wamilk nisaab wanisaabna waa maxay waa sabab iyo cilaة اlwujuub marka waxaa kuu bannaa inaad ka dhigto mancigu cila cilaة الtakfir wاlkufr ee qitaalkuna aad ka dhigto shardi macnaha dambe ani ila quruxsan marka la fiiriyo hawlihii waraqaadka marka la fiiriyo wayna banaanta adugu madhabkana waa madhab madhab weyn oo waxay leeyihiin manciga keligii kuma filla inuu kufurnimo dhaliye waa in shardi uu ku muxuu ahaayey qitaal ah uu yimaado oo afcaasha qaarkeed ba waxay kutusaysaa gaalnimo bay kutusaysaa ayib <clears throat> gaalnimada kutuso gaalnima baain aan u jeednaa ficilku asagoo fii xaddi daati ah, isku khalado waa musiibo shaygu asagoo xaqiiqatan kufri ah ficil iyo qowl kufri oo gaalnimo ah iyo haddana waaa wuxuu itusahayaa qalbigaaduna inay gaalnimo jirto oo maadaa dilaaciyey maya hadalkaadaan raacay wey qalbigaada maanan dilaacin ficilkaadaa itusay dadka suufigaay ah caamada waabsanaya mxuu mafeedhahan sakaraadka ah, wax iga qarin bur aniga saableydan ayib showjin baa intuu adeegsadayba mid caamay ah, oo hala iyo xoguu ziyaaraha ka rabaybuu waxaasaad ku fikirtay shalay markaan ku bii akada bii ziyaaradii bixi waxay waxaasaad geedka la fadhiisatay oo sheekh seed ku ogaatay qalbigaada waxaasaa galay oo sheekh seed wuxuu idhi mafeerahan sakaraadka ee saablaydan baa iga qarinba waxa qalbigaada ku jira aniga yani waxaynu oga jeednaa ficilkaada iyo qowlkaada waaan intaan raacnay waxaan u degaynaahe wadnahaada waxa ku jira wadnahaada waa ku jira somali way yaqaana waay dhahan uurkaada waxa jira afkaada kaa xada murjaa maaha mogta caamadu caamadu waa salafiyiin weeye caamadu murjaa maaha waxay ku leeyahay uurkaada waxa jira he afkaada kaa xada waxay sugahayaan qaaciida ahayd qaacidatu talaasum bayna aلظaahiri wاlbaaطin hawsha waa inaad lagu baraarugo intaa baan oga jeedaa adawadaadda halkaasay mare warkayaana sii badani qolyaha kale waxay leeyihiin zakadu jaxdigeedun baa lagu gaaloobayey manciga iyo qitaalku midna lagu gaaloobi maayo mar haddaad ictiraafsan tahay zakadu inay waajib kugu tahay oo ilaahay ku saaray laakiin aadan bixinin oo diiddo ku gaaloobi mayse laakiin markaad dafirto inay waajibba tahay ilahayna ku saaray marka maad gaaloobi saddexdaa madhab baa jira saddexdaa madhab baa fuqada laga soo guuriyaa yaa annaga shaaficiyada qabnaba haate anagu maxaan qabnaa jaxdiga jaxdiga shaaficiya baa qabta jaxdiga shaaficiya baa qabta ayib marka adugu labadaa madhaba horey salafku u badan yihiin manci iyo qitaal laisku daro iyo mujarad ulmanci labadaa madhab baa loo badan yahay sheekhu wuxuu uhi uma kadalika hawlaha marka tafaasiishada hadda sii geli maayo muhiimaddu waxaa wey inaan casharka yar kaxeeyo uma kadalika kaana sharaa'icu اlislaami kulluha sheekh wuxuu soo gebagabeeyey oo soo dhiraan iriyey in iimaanku uu ahaa taarikh leeyahay taarikh اliimaan in habeenba meel uu degahayay bisababi maa nazla min kitaab اllah iyo axkaamtii ilahay marbuu inuu ahaa annutqu bishahaadatayn ya ayuha الnaasu quluu laa ilaha ila اllah tuflixu xadiidka saxiixa ibn xibaan ibn khusayme fi saxiix bay kusoo saareen nabigu mawaasimta iyo iyo carafo intuu wareegu dadka dhihi jira hal kelima idinka raba maxaa rabaa keliya wax kale ma rabo laa salaad walaa soom walaa xaj wax kale ma doonaayo quuluu laa ilaha illa allah tuflixuu riwaayo kale kelima waaxidaan rabaa tadiinu lakum biha alcarab watamlikuuna biha alcajam carab iyo cajam baad ku qabsanaysaan nabigu in dowladdiisu adduunka ay ka istaagi doonto oo carab iyo cajam buu u talin doono oo dowlad islaam ay istaagayso nabigu waa ogaa waa ka warqabay qurayshoo madaxa kaga taaganbu wuxuu lahaa yaa macshara quraysh inii wallaahi qad ji'tukum bidabxi oo madaxa baan kaaga taagannahay nagaaba halkaa kaaga taagan oo korka hawlahan waa hawla la maru iimaanka hawsh taariikhsi weeye laakiin aakhir waalcaaqibatu lilmuttaqiin sheekhu taarikhdaas waa ka soo hadlay salaad iyo shahaatayn bay mar maraysay galaba meher bay joogtay marba waxay soo gaadheen salaad iyo zako iyo tawxiidkii sheekhu marka wuxuu yihi uma kadaalika sidaasay hawshu ku socotay kadalika sida bay kaanad ahayd buri sharaa'ic lislaami kulluha sharaaic islaamka axkaamu lislaami kulluha saasay ku socotay mid baa soo degi kaa inaad rumayso xaggana aad ku dhaqantaa lagaa rabaa haddaad dafirto ama aad ka imtinaacdo arkaantii waajibaadka ahayd waxaa weeyaan tii hore meeshii martaa lagu marin kulamaa nazalat shariicatun markuu xugum soo dego saara shareecada waxay noqonaysa mudaafata mid lagu biiriyo oo lagu daray ilaa maa qablaha wixii ka horeeya laaxiqatan haleelaysa bihi maa qablaha wixii ka horreeya haleelaysa wayashmaluha waxaa kulminhayo xambaaranaya jamiican dhammaan tii dambaysay tii horeba ismi liimaan shariicadii dambe iyo xukumka dambe iyo kii horeba waxay soo wada marada la yidhaahdo iyo xerada la yidhahdo aliimaan fa liahlihi dadkii hawshaa rumeeyey horaan iyo gadaalba waxaa lagu odhan biro mu'minuuna lagu dhihi waa muminiin ayb sheekhu wuxuu uhi whada huwa اlmawdic اladii halطa fiihi man dahaba ilى ana اliimaana bاlqowli lama samicuu tasmiyaة اllahi iyahu muminiin awjabu lahum اliimaana kulahu bikamaalihi muhiim jiddan way tanbiihani tanbiiha noocan ku arki maysid iyo howlaha noocaana ibn abi shayba ibn abi shayba wuxuu ahaa nin muxadi ah buu ahaa akara min kownihi faqiihan laakiin abu cubayd wuxuu ahaa faqiih akara min kowni muxadian intaa yarta uu haysuu isku dayayaa inuu ka dhigo uu ku dhiso masaa'il culus oo uu naashnaasho oo uu iyaga mkhuurto waxyaabadan kala soo baxo sheekhu wuxuu idhi meeshay ku gaftay murji'a meesha laga raacay waxaa weeye markuu iimaanku ahaa annuqu bishahaadatayn soo mu'miniin meena ahayn haddaba atasdiiqu اlqalbi wاlqowla lisaani huwa aliimaan faqad waxyaabahan dambe soo kordhoo dhan waa amaraat اliimaan halkaasaa laga galay buuri balaaya halkaasay kaga dhacday jawaabta kooban ee salafku siin waxaa weeye iimaanan ayadahay maba jirinba maxaan rumaynaa naguma waajibme annudqu bishahaatayn baa na saaraa intaasaa wax kaanamaba saaraynba ruuxa muslimka ah goormaa laga rabaa inuu waajibaadka la yimaado markay qabato soo maa namaba qabaninba ma waxa ilaahayba soo dejinin oo uusan nasaarin baad noo diraysaan wixii naloo diray baan ku hagaagna oo ahaa anudqu bishahaadateyn idan haddana salaad iyo zakaa timid haddana waan la nimid haddana waa qayb ka ah. idan iimaanku waa xaqiiqa laha shucab xaqiiqa laha shucab wey waa meesha lagu kala baxay khawaarij iyo waciidiya salafku kala baxayaan ayagu waxay dhahan waciidiyo waa xaqiiqa waaxida idaa dahaba bacduha dahaba kulluha slkuna waxay ku leeyiin waa xaqiiqa murakaba min shucabin wa ajzaa ajzaadee iimaanka iyo qaybihiisa qaybaha iimaanka qaybo waxaa ka mid ah hadduu tago oo uu zuulo iimaanko dhaawac baa gaadhi yanqus laakiin laa yadhabu kulluhu qaybana hadday tagto iimaanko dhan baa bori qaybihii ha la kala saaro markaasay kuyay ku kala saarahayaan wixii kufri akbara ayaa iimaanka wuxuu soo noqdaa bاnaqdi wاlibaali wاlhadmi wixii macaasi ah oo dhanna waxay ula soo laabataa binaqsi halkaasay ku kateen salafkii iyo mxuu ahaaye khawaarij xaqiiqa murakaba min أجزاء وشhucab laakiin shucabta waxaa ka mid ah maa yazuul الإimaanu bizawaaliha wa minha maa la yazuul الإimaanu bizawaalihi ayaa ka mid ah aslu اliimaan wuxuu ku tegi karaa bilkufri alأكbar laakiin iimaankii naqsi baa gaadhi dhaawac baa gaadhi birtikaab اmuxaramaati wa tarki اlwaajibaat bacdigeed oon kulligeed ahayn mawdican marka mawdic ku khaldameen bur wahada almawdicu booskan buuri shubhadaani in imaamku uu marxali ahaa taariikhna lahaa kala dembeeyey si tanaasula ah u socday huwa aladii mawdici wayhalita ay ku gafeen fiihi gudihiisa man duulka uu ku gafay dahaba aaday ee qaatay ilaa ana aliimaana biاlqowl ina aliimaana yaquudu biاlqowl wuxuu ku leeyahay soo ma jirin mar iimaanku uu ahaa annutqu bishahaatayni faqad haa haddaba aliimaanku waxaa weeye altasdiiqu bilqalbi waliqraaru billisaan faqad maxaa jira dadkii waagaa intaa rumaysnaa ogu islaamku bilowga ahaa muslimiin ma ahaayeen mise maya way ahaayeen muminiin ma ahaayeen mise maya way ahaayeen haddaba iimaanku waa alqowlu wاlictiqaad waxaa la dhihi waa surxan tahay alqowlu bilmuujab bay dhahaan usuuliyiintu waadoo ninka daliilka u salima daliilku waa saxaya waa runta laakiin weli muranki waa sidiisii weli muranki waa sidiisii baad leedahay alqowl bilmuujam waad saxantihiin laakiin waxaanu idin diidnay iimaan kale miyaa jiray muqaarano gormay dhacdaa gormadhan intana waa iimaan intana iimaan maaha markay salaadii zakana meeshan fadhiyaan shahaataynna ay meeshan fadhido oo shahaataynka keligood iimaan la yidhaahdo salaadda iyo soomka iyo xajka iyo zakadana laga saaro laakiin ayadoon zake salaad midnaba aan la oo xoolo waxaan ka naxnaba uu yahay ashaatan ayaga keligood baa iimaana wixii kale ka dambaynaya iimaan ma aha war idiin socon ma aha layidhi man dahaba ilaa ana aliimaana yakuunu bilqowl goormay see u afoobeen lamaa goortay samicuu ay maqleen tasmiyat allahi ilahay ku ku magacdhabay iyaahum dadkii muslimiinta tawxiidsanaya muminiin <clears throat> awjabu waxay u waajibiyeen lahum aliimaana kullahu bikamaali bay waajibiyeen markay maqleen ilaahay inuu ninku ninkii shahaadayn ku dhawaaqa uu mu'mini muslim leeyahay yay dhaheen nin walboo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi yidhaahda waa muslim kaamilu liimaan ah wa in taraka alwaajibaat wa facala almuxaramaat halkaasay la soo istaageen oo maxaa jira waagi islaamku bilowga ahaa ee shahaatayn bas aynu haynay ruuxii intaa hayay muxuu ahaa haddii wuxuu aha muslim mumin kaamiluliimaan kaamiluliimaan khadiijo markay dhimatay qabla wujuubi salaa maxay ahayd muslima yay ku dhimatay mu'mina kaamilat اliimaan maxaa yl iimaan kalema ma jirin intana way ku habshatay wax ka maqan ma jiro waagaasaan kaamilu u ahayn ban haddana kaamiluun u nahay bay dheheen murjio hadda waxbaa soo kordho xaalad baa isbedeshay maya jugjug meeshaadaa joog warka waad fahanteen bay ila tahay awja waxay u waajibiyeen lahum ay lilmuqiriina aliimaana kullahu bay u waajibiyeen bikamaalihi hawsha uu sheegay alimaam abu cubayd waa runtii kutubu murja'ati اlfuqaha o dhan waad ku arki warkaasi waxaad muraajacayn kartaa kitaabka loo yaqaan alictimaad fi اlictiqaad liabibarakaat annasafi safxada waxaad kaloo ku ilnaqi kartaa kitaabu اtamhiid liqawaacid الtawxiid labilmuciin annasafi safxada saddex boqol iyo siddeetan waxaad kaloo fiirin kartaa talkhiisu اladila liqawaacid الtawxiid liabi isxaaq asafaar mujalladka labaad toddoba boqol iyo lix waa murji'at اlfuqahaa kulligood shubhada uu ka hadlahaya hadda abu cubayd yay ku dhegan yihiin oo ay ku doodahayaan alictimaad fi اlictiqaad liabibarakaat annasafi ninka iskale tafsiir nasf ee taqaanaan ee qarnigii toddoba boqol iyo tobankiibu geeriyooday ibnu taymiya aqraan ahaayeen safxada saddex boqol toddobaatan iyo shan kitaab kale atamhiid liqawaacid الtawxiid liabi lmucin الnasafi saddex boqol iyo sideetan asagu waa mutaqadim shan boqol iyo sideed buu dhintay talkhiisu اladila liqawaacid الtawxiid liabi isxaaq asafaar mujaladka labaad toddoba boqol iyo lix asagu waa mutaqadim qarniga afraad weeye nimanka waa murji'at اlfuqaha xanafiye wey qaabka hadda imaamka oga hadlay bay kulli ogu dul wareegahayaan waxaynu ku eh, daraynaa halka markaynu marayno eh, masala muhim jiddan ah asalka fasaadka iyo khata'a ku yimid ahlu dalaal oo dhan fii masalat aliman waa laba shay laba laba cudur buu ka bilowday dalaalu ahli اlbidac fii masalat اliimaan inamaa nasha'a min aslayni faasidayn shaikhulislaam baa yidhaahda isaga hawshan wax ku dhabana ma haynaba haddi khayr allah sii wuxuu yidhi dalaalka ahlulbidac fii masala اliimaan iyo fasaadkooda wuxuu ka soo booday laba god buu ka soo baxay godka koobaad horaan baynu soo hormay waxay aamineen ana aliimaana waa kulun laa yatabacad walaa yatajaza idaa zaala bacduhu zaala kulluhu waxay aamineen iimaanku inuu yahay xaqiiqo kuliya oon kala aan badhmin oon qaybsamin oon juz-a waa kul laa yatabacadu aliimaan waa maxay waa majmuuc طacaam hal dhaaco waajiba ruuxi ka taga waa gaal bay dheheen shalay waxaan ku soo idhi daacaadka iyo waajibaadka ee rukni min arkaan اiimaan ah ay iimaanku usan ansaxaynin biduuniha bacda kamaal اdiin usan ansaxaynin waxaa weeye he alacmaal اlkuliya jins اlacmaal kuluha laa axaadu اlacmaali wa afraaduha haddaad afraadu lacmaal ka dhigto rukni min arkaan اliimaan aad ka dhigto waxaad u gashay khawaariji waciidiyaad ugashay la soco khawaariji waciidiyaad u gashay ayib marka waxay dhahen aliimaanu waa kullun waa xaqiiqo guud laa yatabacad walaa yatajaza ida zaala bacduhu zaala kulluhu asalkaa maxaa ka dhashay mar haddii iimaanku yahay ictiqaad iyo qowl biاlisaan iyo ficlu jamiici اlwaajibaat wa tarku jamiici اlmuxaramaat mar hadduu yahay haddaad qowlka lisaan ka tagto gaal baa tahay haddii ictiqaadkii lagaa waayo waa hawshii waciidiyada iyo waxay ku dhaceen fasaadka meeshuu ka yimid haddii aad waajib ka tagto soon iyo salaad iyo xaj iyo zake iyo jihaad iyo hawlahaas mid waajib اlamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar aad ka tagto kaafir baa mid walba goonidiisaad ugu gaaloobi mid walba goonidiisood ka tagtaad ugu gaaloobaysaa bay ku dheheen haddaad zinaysta gaal baa tahay haddaad ribo cunta gaal baa tahay haddaad been sheegta gaal baa tahay maxaa yeele waa mid walba waa waa rukni min arkaan اliimaan mid walba bixaddi daatihi buu rukni min arkan iimaan u yahay lanna xaqiiqa kuliya hada madhab اlkhawaarij wاlmuctazila nimanka kale murji'at اlfuqahaa ahaa iyo murji'adii kao dhanna asalka way ku jiraan oo waxay ku dhahn iimaanku waa kullun laa yatabacad walaa yatajaza ninka laga hela ictiqaad اlqalbi faqad kamal iimaanhu waa jahmiyadii waa xaqiiqa waaxida waana ma maay waa aitiaadu alictiqaad اlqalbiy wاlmacrifa اlqalbiya bas intaa ninka laga helo faqad kamula iimaanuhu lأnnahu laa yatajaza walaa yatabacad ninkii qabay waa ictiqaad iyo qowl lisana wuxuu ku leeyahay iimaanku waa ku taagan yahay waa alictiqaad alqalbi iyo anudqa lisaani faman sadaqa allaha biqalbihi wabima jaءa bihi muxamed wanaa bاlisaan faqad kamula iimaanhu wax ka maqanna ma jiro bal iimaanuhu ka iimaani jibriil idan way ku wada jiraan waciidiyo iyo wacdiyo iyo xataa murjiaة اjahmiya اlkhulas kulli way ku wada jiraan ashaaciru maaturidiyo asalka hore faasidka aliimaanu kulu laa yatabacadu walaa yatajaزأu ida zaala bacduhu zaala kulhu way ku wada jiraan asalka labaad ee fasaadka keena weeye laa yajtamicu cinda اlinsaani طaacatun wa macsiya laa yajtamicu fii insaanin waxay aamineen ruux aadama ah ruux bini aadama kuma kulmi karto daaco iyo macsiyo ma dhici karto inaad mudiicata lirabbika xaggana aad caasi noqoto ma dhici karto inuu kugu kulmo iimaanu wa kufrun asqar wa islaamu wa nifaaqun camaliy waxay dhiheen laa yajtamicu fii insaanin طaacatun wa macsiya wa iimaanu wa kufrun asqar وإسلاam ونiفاaq camaliي bal waa maxay إida wujida أxadهma intafa الآkhر waa dhibka haysta labada asal baa fasaadkoodu ka yimid ninka rabaa faafaahinta labada asal kitaabka alimaan اlأwsaط ibnu taymiya ha ka akhriyo kitaabka inaan la wadhaysanin baa laga yaabaa wuxuu ku daabacan yahay majmuc اfataawa mujaladka toddobaad majmuc اfataawa mujaladka toddobaad waa laga fiirin karaa waxay yidhaahdeen kuguma kulmi karto islaam iyo nifaaq camali ah oo beenti iyo khulf اlwacdi iyo hawlaad garanaysaan iyo alfujuur fi اlkhusuma iyo ilى iimaan iyo kufri asara bal hadday iimaan iyo islaamnimo kulmaan islaamkaa burhaya nifaaq iyo islaam hadday kulmaan islaamkaa buraya daaciya macsiya hadday kulmaan macsidaa wax burinaysa daacina waa buraysaa bal ida idaa wujida axaduhumaa intafa alaakhar labadaa asal waa labada asal ee fasaadku ka yimid lijamiici اlmukhaalifiina liahli sunna fii masala اliimaan asal kale ma jiro wix kale waa uru usuusha kale furuuc wey labadana baasho u dhimanaysa halkan marka la maraya ha khaldamen la soco hadda sidii wadaadkiina idriis ahaa maxamed idriis baan waa dhoweyd maaqan dhowr sano ka hor bay ahayd waxaan akhriyay maqaaluu qoray markaasuu yidhi waxaa ka mida ah min usuuli ahli الsunna wاljamaaca annahu e, yajtamicu fi اlinsaani e, wa fi اlmuslimi طaacatn wa e, macsiyaة wa kufrun wa iimaanu wa islaamu wa nifaaqun markaasuu wuu fiican yahay intaas waa jamiil jiddan markaasuu wuxuu u taxliiliyey in ruux ay ku kulmi karaan iimaan iyo kufri akbar ah ay ku kulmi karaan mxuu ahay nifaaq akbar iyo islaam hawshaa waa khaa khaa wey wax qabana ma jiro weliga ha ku aafoobin ma kulmi karaan islaam muctabara iyo nifaaq akbarah ma kulmi karaan iimaan muctabara sharcan iyo kufr akbar ah weligaa ha khaldamin waxay ka hadlayaan salafku waxaa weeye sheekh islaam siusan lagu khaldamay aad buu u sharxay qadiyadda ayadaa kufrun askar buu ku dhihi wuu taxdiidin saan loogu afoomin leanna kufriga akbarka waa hadmun liasli اddiin marka kufri akbara iyo iimaanku kuma kulmi karaan ayib haddaan maanic kala imanin kufri asqara cafwan nifaaq nifaaq akbara iyo islaamna ma kulmi karaan bal ida wujida axaduhumaa intafa اlaakhar liأnna اliimaana wاlkufra didaani laa yajtamicaani walaa yartaficaan islaam iyo iimaanku iyo kufrigu waa laba lid midkood hadduu meesha dego mid kalaa baxaaya waxaad igu bushin kartaa ood odhan kartaa ruuxa muslimka ee gaalnimada ku dhacay ee maanicna ku qumay waxaa ku kulmay kufri iimaan baa ku kulmay kufri shuruuddiisii wata iyo mawaanicdiisii wata kumaysan kulmin hee hadduu yahay macduur hadduu un macduur ahayn iimaani islaam maysa kulminba mar hadduu kufriga xaqiiqi noqday wixiisina oofsaday waa kacay islaamna waa kacay iimaanna waa kacay ee waxaa weeye waa kufri sabab la helay shardigiisi maqan yahay hadda maynu soo marayna mxuu ahaaye wujuud الnisaabi maca cadam اlxawl maxaa ku hirgala waxba kuma hirgalo ayib ilaa shardigii baa maqan markaad leedahay ninkan gaalnimo ku dhacay laakiin maanic baa ku qumay maanicu inuu meesha ka baxo ayuu ku shaqeeyaa yuu ku shaqeeya ama kufriga ku shaqeeya marka masalada waa masalo kale waxayna u laabanaysaa masalada ka hadlo hadda idinku wararin maaye ruuxa muslimkee maanicu ku qumay maanicu wuxuu kutusahayaa inuusan kufrigaba aaminsanayn annahu lam yaqsud almacna alkufriy maanica ku qumay baa kutusahaya lianna hadduusan mutaawil ahayn ama jaahil ahayn ama mukrah ahayn waxaanba muusan sameeyeen marka falkiisu min xayu suura kufriba ha noqdee xaqiiqatan ma fii baain annahu lam yactaqid اlkufra oo maxaad leedahay ma kufri baad qalbi hadda kuma xasrinayne maanica wuxuuna tusahayaa axadku inuusan u qastin hee kufriga ayib taas hadda kor baan sharxay oo ku noqon maya aduu labada asal baa hawsha u daran weliga ha ku khaldamin markay salafku kuleeyiin ruuxa waxa ku kulmi karaa shirki iyo iimaan shirkiga asalkay ujeedaan riyahi iyo sumcada ujeedaan kufri iyo waxaa ku kulmi kara iimaan kufriga asar qaabay u jeedaan eh, sibaab almuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun laa tarjicu bacdi kufaara yadribu bacdku riqaaba bacdin ila aakhirihi lacnu lmumini ka qatlihi eh, nafs shay wey laakiin kufriga xaqiiqiga iyo islaam muctabara cinda allah iyo muxuu ahaay iimaan muctabara ma kulmi karaan laakiin tasdiiqa qalbiga keligii way kulmi karaan iyo kufri akbara fircawn iyo ibliis iyo muxuu ahay tolkiiba fircoon tolkii iyo kufaaru quraysh abulahab yuhuud kulli maxaa laga helay aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum waa yaqaana og yihiin bal qolyo yuhuud annabi inta u yimaadeen bay dheen maanta waan ku imtixaanaynaa kama fii jaamic tirmidi inaad nabi tahay in kalean kala saaraynaa haye waan ku imtixaanaynaa bay dheen su-aalaha naga dhegayso su-aalahi nabiga weydiiye su-aal dhan buu nabi ka jawaabay markaas waxaa noqonaya inaad rasuul ilaahay tahay ood xaq tahay haddaanan yuhuud ka cabsan inay naga farxalatana waan ku raaci lahaynba idan way oga nebigu inuu xaq yahay laakiin xasad iyo kibir baa u diiday inay diinta qaataan gabgabad waxaa weeye hawshaa ku khaldamin iimaanka iyo kufriga kulmi kara waa kufriga asqarka ah iimaanka iyo shirkiga kulmi kara waa shirkiga asqarka ah hawshaasi ha ku aafoobin darsiga intaasan in sha allahu tacaala ku daynaynaa kamaa haliطuu fi ta'wiili xadiidi الnabiyi xiina su'ila can اliimaani baa kusii xigta hada laga fahmo waa dhici kartaa in e, mulaaxado ay ku jirto laakiin sheekhu xasri oma jeede wuxuu u jeedaa arkaantii islaamkae shanta ahayd cahdigii maka wax la farad yeelo oon ka ahayn shahaadateynka iyo salaad ma jiro salaaduna waxay timid fii aakhiri cahdi اlmaki soo sidaa ma ahayn sanadka saddextobnaad bay ahayd iyo mhe bay ahayd sanadka tobnaad bay ahayd iyo labayo bay baa isku haya waa aakhir alcahd almaki bay ahayd marka tobankaa sano arkaanu islaamka bunya alislaam calaa hams maxaynu ka haynay shahaatayni waxaynu ka haynay iyo salaad taas wuu ku gar leeyahay haddii xasri laga fahmo wasilat larxaam buu nabigu ummadda ugu yeedhi jiray ma calaa sabiil wujuub bay ahayd makaarim ahlaaq ummadum calaa sabiil wujuub khilaaf baxti oo iska dhib badan wey laakiin hawsha asagoo ka hadlaayo oo wixii laisku waafaqsan yahay arkaanulislaam inuu yahayna aan muranka taagnayn buu ujeedaa sheekhu saan filayo kulley marxaba Thank you. saailku wuxuu leeyahay eh, ibnu xasm wuxuu sheegay kitaabkiisa alfisal taqriiban wuxuu ku sheegay ashaaciradu inay ku jiraan jahmiyada eh, khullaska ah ama hulaat eh, almurjia waljahmiya waxayna qabaan buu idhi iimaanku inuu yahay alictiqaad bilqalb nimanka marka alictiqaad bilqalbi qaba ee ashaacirada ah ee abulxasan alashcari iyo xertiisoo dhanba ah sidee bay muslimiin ku yihiin muslimiinse ma la odhan karaa buu yihi saa'ilku waxaan moodayey hawshaa inaan soo hormarinay oo darsiga shalay aan kaga soo hadallaan moodahay inkastoo dhici karto intaga qaarkii aysan u fiirsanin nimanka qaba aliimaanu waa ictiqaadun bilqalbi faqad ama waa almacrifatu bilqalbi faqad ama waa atasdiiqu bilqalbi faqad ajmaca asalafu calaa kufrihim asalafu saalix waa isku waafaqeen inay gaala yihiin oo nimankaa la gaalaysiin khilaaf muctabaroo hawshaa ka jira anugu ma arag jahmiyada iyo maaturiidiyada sidaa la qabtee dambe mutaakhiriinta ashaacirada sidaa inay qabaan la hubsado cinda salafi saalix waa kafaratu murtaduun sidaas weeye kutubtayna ku qoran tahay ninkuu u baahda ay kitaab min kutub liimaana ka akhriya aajurri ha soo qabto ibaanaha ibnu ba haka fiiriyo kitaabu اlimaan libni taymiya waqad kafarahum اsalafu bidalika buu leeyahy salafka ku takfiiriyey asaga ibnu xasam ah waa muwaafiqun lisalaf fi masalaة اliimaan muwaafiqun liljahmiyati wاlmurja'ati fi masalaة اlkufri iska ilaali laftirkiisa hawsha dhex fadhiya dhiiri ku jira masalaة اlimaan markuu marahayo wuxuu waafaqay salafka laakiin masalaة اlkufri markuu marahayo jahmiyu u caqiida dhow yahay rag baana rasaa'il ka qorayo mucaasiriina hawshaa caddeeyey aduguna waad ka fahmi kartaa markaad akhrido muqadimada maxallihiisa muqadima caqadiya tawxiidiyu ku leeyahay maxallihiisa marka taa akhri taasaad ku arkaysaa ay ku caddahay nimanka marka hawshooda waa sidaa haddii aad leedahay ashaacirada adduunka maanta dhooban ma la tagfiirin maya la tagfiirin maayaan leena leanno dadka kuma tagfiirinno urur hebel buu u nasab sheegtaa baryahan dambe waxaa dhacda in la suna sheebsheegto nin miskiin oo iska caamay oo muwaxid oo iimaanku qalbiga ka buuxo afka waajib aan ka tegayno adiga kaa iimaan badan oo kaa cibaado badan ee wax iskale anuu ashcari baan ahay ashcari meelay ka timid iyo meelay u jeedo iyo waxay aaminsan tahay midna warooma hayo midaan weligii ilaahay u shariig yeelin iyo wax iskale anigu suufi baan ahay qaadiri baan ahay anugu marka dadku intisaabaadka ilal axzaab iyo intimaa'aadkaasi mujaradkooda ku tagfiiran mayno laakiin xaqiiqat اmadhab ninkaan ka helo oo wax cudurdaaran aanu ka weyno waxaan leenahay waxaa saarantahay leexada la saaray jahmiyo hawsha in laa tukafiru الnaasa biاlintisaabaat intisaabku hadduusan imtinaac la soconin oy aa'ifadu aa'ifo mumtanica ahayn salafku ma takfiiriyaan haddaa ta anuu qaadirahay suufi baan ahay suufiyadan aad u gasho qorigan aad soo rogato markaa ku takfiirinaynaa leannu waxaa isku dartay aa'ifa mumtanicaad tahay saa darteed saxaaba ma aysan kala qaadin murtadiintii kuwoodii ambiymuslimiintulkadaabi mutanabiinta raacay iyo kuwii awhaanta u laabtay iyo kuwii zakada manciya seefta soo rogtay kulli wa isku xabqaadeen acyaanan wa afraadan wa awaa'if leannu maxay ahaayeen mumtaniciin bay ahaayeen laakiin ninka maqduuru calayhi ku dhex jooga laakinahu yantasibu ilaa طaa'ifatin bidciyatin mukafara mujarad اlintisaab ku tagfiirin mayno adaa bilahi tawfiiq waay faanta ila tahay marxaba そうですねじゃあ8円水はコスはいsalafka هذا عدد تكفير باللازم طبعا maxay qabaan sheekh maxamed wuxuu leeyahay waxaanu soo nidhi ama aad soo tidhi shakhsiyan murja'at اlfuqahaa masalat اlkufri waxay ku madhab yihiin salafka ama way u dhow yihiin hawshaasay u suuragelaysaa inagoo og boori murja'at اlfuqaha inay qabaan atakfiru bilaazim murja'at اlfuqaha inay qabaan atakfiru bilaazim anigu ma hayo waxaan hayaa xanafiya qabta waxaan haya kutubta ku haya waxaa weeye alxanafiya xanafiyadu waxay isku dhex yaalaan weliba kuwoodii dambe mutaakhiriinta wixii qarnigii afraadba ka dambeeyey waxay isku dhex u badan yihiin maaturidiyu marka atakfiiru bilaazim murji'at ulfuqaa baa qabta madhab noocaasa ah shekhu islaam u tiiriyana ma arag aimo kalena ma arag wayse dhici karta aniga aqoontaydaan ka hadlay ogaalkayga laakiin waxaan hayo waxaa weeye in madhab alxanafiya uu ka mid yahay weliba mutaakhiri alxanafiya atakfiru bilaasim ayadoo sidaa tahay atakfiru bilaasim ma aha madhab bidci ah jamaaca min asalaf baa qabto loo tiiriyaa baryan waxaa leeceeya ah. jamaaca min asalaf ba waxay qabeen atakfiru bilaasim ida kaana allaazimu daruuriyan bayina waxaa ka mida alqowl bkhalqi اqur'aan man qaala bkhalqi اqur'aan fahwa kaafirun oo aayada ma haysid man qaala bkhalqi qur'aan waa kaafirun oo xadiiana ma haysid man qaala bkhalqi qur'aan oo ijmaac saxaaba ana ma haysid maxay tahay in lagu tagfiya dadka alqowl bkhalqi qur'aan waa laasim daruuri oo bayin ah hawsha lagu baraarugo ayib maxay u tahay ninka yidhahda qur waa makhluuq waxaa ka laazima oo meesha ka dhalanaya he cilmigii ilaahay ilaahay sifaatkiisii daatiga ahaa ayaa makhluuqa ah ka ilaahay baa makhluuqa ka soo bixi salafkuna saasay u caddaynayaan altakfiru bilaazim ida kaana ضروuريا بينا وليس استدلاaليا waa mdhب جaماعة من السلف منهم أبو جعفر الطبري بن جرير rag badan baa maray waadna ku arka كتب السلف hwشhaa marka sidaas wey intaan kley ka warabo adا بالله توفيق ب si fiican mhm. tee dambe si fiican si fiican waad si fiican qitaalka si fiican si fiican anugu waa ijmaac inaanan idhi oon ijmaaca taageeray waa caddahay inaan sidaa u caddaynin baan umay lakin haddaba idiin sheego ijmaacaan taageersanahay laakiin hadda saad udhigaysaan ooma dhigin saddexdaa madhab baan soo goriyay fuqahadu ayaa saddexdaa madhab qabaa idhi xataa murjicadooda iyo jahmiyadoodan soo idhi inaad ilowdeen baan u malaynayaa waan isku duudkaan iskaga qabtay markaan duudka iskaga qabtay waxaan u qaybiyey salafkii baan laba qaybood ka dhignay niman qaba qitaal maca almanci baa kufri ah iyo niman qaba mujaradulmanci ayaa kufri ah mujaradulmanciga ayaa kufri ah ayuu ijmaacu lagu soo guray waana ijmacun waa ijmacu saxaaba saxaabada marka la dhaafay atbaacu taabiciin la soo shaafici baa fadhiyo khilaafka wada sida maslaة salaaba uu khilaaf oga keenay oo ijmacu saxaaba lagu soo guuriy ijmacaynu ka hadlayno aan leena waa ijmac maxfuuda culmaduna ay soo guuriyeen waa ijmac الصaxaaba fii takfiiri maanic الzaka wadaadaha kale axmed uu ka mid yahay riwaaya can axmed mujarad almacni baa kufri an waa la hayaa daxaaq baa qaba saciid ibnu jubayr baa qaba jamaaca min asalaf baa caddeeyey mujarad اlmanci inuu kufri yahay oo taabiciin iyo atbaacba leh nimankaa waxay u dhow yihiin saxaabadii bay ku madhab yihiin niman dambe waxaa jira yidhi manciga iyo qitaalka waa socda kufri ah nimanka waan u luqluq kara waxay leeyihiin selafku markay takfiiriyeen maanici zaka oo saxaabadu markay takfiiriyeen ma aysan ku takfiirin bimujarad ilmanci ee waxay ku takfiiriyeen diiddo iyo dagaal wada socda bidaliil in fi saxiixan ku sugan yahay xadiidkaad garanaysaan cumar baa nabigu hi saga soo urur saaxiid noqo markaasuu cumar iyo nabi allow caamil baad iga dhigtay laakiin zakadii adeerka cabaasna wuu diidan oo bixiyo khaalidna wuu diiday ibnu jamiilna waa diiday nabigu wuxuu yidhi zakada adeerkay ma diidine laba sano zakood baan ka sii horumarsannay haddii xataa wax lagu leeyahay anaa labanlaab bixin maya miyaadan ogen amaa taclam ana cama rajuli sinwa abiih ama khaalid fa inakum tadlimuuna khaalidan khali waa dulmaysaabuu nabgu ui zaka ma diidin maxaa jira seeftiisii iyo warmihiisii iyo fardihiisiibuba waqaf ka dhigay fii sabiil wuxuu xoole ka naxay ninkan waqfahaya ee jidka ilahay ku bixinaya miyaa xandha adduun diidahaya fa inakum tadlimuuna khaalidan fardi xoogaal buu nabiga ku xukumay cumar kor buu u tuuray warkiisii maxaa soo hadhay ibnu jamiil ama ibnu jamiil famaa yantaqim ibnu jamiil ilaa an kaana faqiiran faaqnaahu allah wuxuu ibnu jamiil asagoo laftirkiisu shiidnimu kusoo koray iyo faqiirnimo gaajaa soo baabi'isay faqri badan buu ku soo koray waa dhoweyd buu xoogow adduunyaa helay intiiba kusaasoo ku nafbaxaaya marka ka soo qaada iyo munaafiq bu ahaa waa la sheegay xadiidkaas wuxuu sugayaa ninka maanici zakaa ah ee fardiga maqduuru calayhi ee laga soo qaadi karo inuusan gaaloobanin bay dheheen leanna waa maqduuru calayhi waa fardi dagaal ma hayo war xoolaha keen diiday madaxa la qaban waa laga jiiday isna waa la sii xadii lasku hayo dacfigiisi iyo sixadiiso ku yimaada fi sunan abi daawud xadiikii bahs bn xakiim bn asad can abi can jaddi ninkii zakada manciya xoog baanu oga qaadaynaa wa shatra iyo xoolihiisa kala badh laba boqol halaadoo gelaad lahay zakadii bixi baa lawey waad wareegeysatay waa lagu iman xoog ba lagaaga qaadi zakadii shantii halaadee kugu waajibta ama afartii qaalmood baa lagaa sooci marka lagaa sooco ayaa haddana xoolihii meequ haystaa laba boqol halaad boqol halaad baa lala tegiba oo ganaax ah marka waxay dhaheen axaadiista waxay tilmaamaysaa fardiga maqduuru calayhiga ah wa in manaca الzakaata annahu laa yakfur laakiin almancu wاlqitaalu duunahu duunahu ayaa kufri ah nimankaana xoogo waa la waafajin karaa madhabkood waa la waafajin karaa madhabkii saxaabada laakiin nimankan dambe anugu qiil ooma hayo ada bilahi towfiiq waktigii miyaa dhammaaday su-aashaasaa u dambaysa marxaba adiga mar baad ku ceshatay sheekh rashaad haye mise waan u daynaa fadal haye haye madhabka sheekh albani taxqiiqiisa hadda ka hadli maayo madhabka sheekh albani taxqiiqiisu muxuu yahay mamurjiba fi maslat اliimaan fii maslat اlkufr muxuu yahay warkaasuu wadaadku soo wadaa warkaasna hadda maxal ma laha berri baynu kala baxaynaa marxaba

oo xumaydina laga soo guuriyo takfiirka murji'at اlfuqahaa wakican laga soo guuriyo abu muscab aلzuhri iyo ibnu baa iyo ajuruna uu ka sugan yahayba fii kutubihim uu ku sugan yahay marka sheikhu islaam ibnu teymiya ma naqligaasuusan arag mise khilaafkaasuusan ictibaarinin allahu aclam baan leeya jawaabtu ma garanayo ma dhici karto inuusan arag saanu isleeahay laakiin waxaa dhici karto inuusan ictibaarinin hada bilahi towfiiq